بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار fii baabi man qaatala litakuuna kalimatu اllahi iyo alculyaa fahuwa fii sabiili اllah man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato daraaddeed kelimatullaahi ilaahay kelimadiisa hiya alculyaa midda sare fa huwa midkaasaa fii sabiilillaahi ku taagan oo jidka ilaahay uu qitaalkiisa iyo dagaalkiisa uu yahay qala xadaثna mحamed بن الmuثنى mحamed بن المuثنى الزmن abu muسى وبن bشhاar mحamed بن bشhاar بن dar wlfظ لبن المuثنى lafdiga xadiidka waxaa iska le mحamed بن المuثنى الcanزي qaalaa waxay yidhaahdeen labada sheekhba oo labaduba ah sheekh u wada ahaa a'immatu sita mubaasharatan toos ay u wada mareen labadooduna kama qaala alxaafid raximahu allahu fi taqriibi tahdiib kaana ka farasay rihaan isku mar bay dhasheen isku magaalay ahaayeen isku mar bay dhinteen qaala waxay yidhaahdeen xadahanaa moxamed ibnu jacfar gundar qaala xadahanaa shucba ibnu اlxajaaj alwaasidi abu bistaam alcataki amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid can camr ibni murata qaala wuxuu yidhi camar samictu abaa waa'il shaqiiq bnu salma alkuufi baan maqlay oo yaquulu le xadahanaa abu muusa alashcariyu abuu muusa alashcari baa noo warramay cabdullaahi ibnu qays radia allahu canhu saxaabi jaliila weeyaane ana rajula nin acraabiyan reer baadiye ah yaata nabiya nabiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah rasuul allow alrajulu nin yuqaatilu dagaalamaya lilmaqnam haniimo iyo xoolaha soo heshi darteed u dagaalamaya waalrajulu nin yuqaatilu dagaalamaya liyudkara in la sheeg sheego oo dagaalkiisii iyo xarbaha iyo dagaalkii geesnimadiisa la sheego waalrajulu nin yuqaatilu dagaalamaya liyuraa in la arka makaanuhu booskiisa iyo martabadiisa faman intaa la soo sheegaa sheegay qofkeebaa fii sabiilillaahi waddada ilaahay ku taaganoo dagaalkiisa uu xaq yahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatu kalimatullah ilaahay kelimadiisa iyo diintiisa aclaa mid ka sarraysa wax allaalo wixii kaloo dadku ay sheegtaan oo kelimatu aladiina kafaruu suflaana ay ahaato kelimadu ilaahayna ay aclaa mid sare ay ahaato ninka u dagaalamaa fa huwa midkaasaa fii sabiili illahi jidkii ilaahay ku jira ku taagan kaasaa dagaalkiisa uu yahay mid maajuur ah mufaabah oo laga ajirsiinaayo hayru maazuur hadduu ku dhintana shahaada fii sabiili illahi kaasaa heli marka waxaa weeyaan acraabta iyo reerbaadiyuhu waxaa lagu yaqaanaa saraaxa su-aashooda iyo jawaabtooda iyo hadalladoodu waa cadcad yihiin sidaas darteed bay saxaabadu ku farxi jireen in nin reer baadiya intuu imaada nabiga su-aalo uu weydiiyo ayagu way ka hibaysanayeen oo way ka xishoonayeen nabiga calayhi salaam ninka reerbaadiyahana waa nin loo cudurdaaraya lijahlihi baa lagu cudurdaari laakiin waa qof caqli leh oo su-aalo loo baahnaa isweydiinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam dhacdooyin jira oy dadku u dagaalamaan ayuu markaa weydiiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam xigmuu ilaahay siiyey iyo jawaamiculkelim kelimo jaamico ah marka inuu giddigood ka jajawaabo uu yidhahda kaasna fii sabiili illaahi ma aha midkaana ma aha midkaana ma ahee midkaasaa ah idaala weeyaan filkalaam hadalkii oo la dheereeyey lagana maarmi karo intii markaa qaacida ah oo cumuum faa'iideynaysa ayuu nabiga calayhi salaam u guudmaray man qaatala litakuuna kalimat ullah intaas sheegtay wixii aan ahayn intuba waxaa miisaanka la saari waa kan man qaatala qofkii u dagaalama litakuuna kalimat ullaahi alaclaa ilaahay diintiisa inay sarrayso qofkii u dagaalamayo diin u dagaal xaq u dagaal qofkii ah oo diin isagu u hiilinaya hiiro diineed ay ku jirto waddadii diinta haya qofkaasaa fahuwa fii sabiili ku taagan jidka ilaahay marka qofka muqaatilka ah ee dagaalamaya waa inuu halkaa iska fiiriyo fii sabiilillaahina maxay tahay waddadii ilaahay ee qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nabiga iyo tadbiiqii waaqiciga nabiga calayhi salaam uu dabaqay qaabkii nabiga calayhi salaam wuxuu waday sala allah aleyh wasalam ayaa la rabaa fahamka weeye waxaa inta badan dhibaato ay ka dhacday qur-aanka in la barto waa dhacdaa axaadiista in la dul marana waa dhacdaa laakiin tanziil hadihi nusuus cala alwaqaa'ici waalaxdaad wifqa fahmi salafi saalix in lagu dejiyo xaaladda markaa taagan iyadoo saxaabada iyo nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisii iyo salafka fahamkoodiina laga shidaal qaadanayo oo qofka faham u gaara uunan la soo ordaynin middaa weeye middaa ay dadku ku kala baxeen qofka hawadiisa iyo tafsiirkiisa iyo qaabka la qumanaato uun inuu wax u wata waxaa weeyaan waxba ku heli mahayo ee waa inuu aadaa nabiga calayhi salaam siiradiisii asiira nabawiya in la akhriyaa loo baahanya maraaxishii nabiga uu soo maray iyo cuhuuddii nabiga uu soo maray alcahdu almaki waalcahdu almadani mucaamalatuhu calayhi salaatu wasalaam maca alacdaa mucaamalatuhu calayhi salaatu wasalaam maca ahli silmi dadka dagaalka udhexeeya si uu la dhaqmi jiray iyo kuwa dagaalka aanu udhexaynina cahdiga iyo ballanta udhexaysa si uu la dhaqmi jiray iyo muslimiinta iyo saxaabadiisa siduu la dhaqmi jiray iyo ujeedadiisa intiqaam iyo cano inaanan ahayne diinta alla inay faaftoon ujeedadiisa ahay sala allahu aleyh waali wasalam qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba wabnu numayr moxamed bin cabdillaah waisxaaq binu ibraahim wamuxamed bnu lcalaa abu kurayb qaala isxaaq isagu wuxuu yidhi akhbaranaa waqaala alaakharuuna xadaanaa abu mucaawiya maxamed bnu khaasim weeye can alacmash sulaymaan ibni mihraan can shaqiiq abu waa'ilka aad soo martay weeye can abi muusa alashcari cabdullaahi bnu qaysin radia allahu canhu qaal su'ila rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxaa la weydiiyey can rajuli nin yuqaatilu dagaalami shujaacatan liajli shujaaca geesinimo oo qofka geesiga asagu wuxuu raba shajaacadiisa mar walba inuu muujiyo oo dagaal buu jecel yahay wa yuqaatilu waa dagaalami mid kalena xamiyatan ficillo ree hebel iyo qows hebel iyo makaan hebel iyo dhul hebel ayuu u dagaalamayaa waa ficillo anafa ayaa haysa iyo casabiya wayuqaatilu waa dagaalami mid kalena riyaa'an in la ararkuu rabaa si uu u dhaqmaayo ayu dalika intaa keeba fii sabiilillahi waddada ilahay ku taagan fii sabiilillahi baan raadinaynaaye dhaqamada dadkuna siyaalaha way sameeyaane kee waddadii ilaahay ah faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalama qofku waa hadalmantu waa siqaumuum wey siiqat lcumuum man qaatala litakuuna kalimat llahi hiyo alculyaa diinta ilahay inay sarrayso ka u dagaalamayaan fa huwa fii sabiili illahi jidka ilahay kaasaa ku taagan marka litakuunadaasi waa qasadkii iyo ikhlaaskii iyo niyadii waaye fii sabiili illaahi daasna mutaabacay u baahan tahay fii sabiili illahi maxaa lagu ogaan karaa mutaabaca sharday qabuulilcamal labada shardiee camalka lagu aqbalo alikhlaas oo litakuuna ah kelimatullahi alculyaa iyo almutaabaca oo muwaafaqata sabiili illahi waddada ilahina waafaqa labadaasaa la rabaa wailaa camalku waxba kama soconayo haddii intaa unan ahayn daahirka iyo shakliyaadka iyo muuqaalka waxba kuu tari maayo waxadaanaahu isxaaq bn ibraahim alxandali bn rahawayh qaala akhbarana ciisa bn yunas bn abi isxaaq asabayci qala xadaana axmed sulayman can shaqiiq bn salamata abi wail can abi muusa alashcari qaal ataynaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigaan u nimid faqulnaa waxaan ku niri yaa rasuula allah arajulu yuqaatilu mina shajaacatan ninnaga mida geesinimo yuu u dagaalami oo de asagaaba geesinimadiisaa ma la fadhinaynin meel fadakara milah qala wxadana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir bn cabdilxamiid dabi can mansuur ibni muctamir can abi waali shaqiiq bn salama can abi muusa alashcari mara shaqiiq buu ku dhihi mara abi waayil buu ku dhihi macrifatu alasmaa'i walkuna walalqaab walansaab waa muhim fii kutub rijaal marka laga hadlayo waa cilmiga cilmu rijaala in la barto alasmaa walkuna walalqaab wanasab lianna waxaad u malayn kartaa laba qof inay kala yihiin qofkii aan u fiirsanin oo shaqiiqna soo mara abuwaa'il la soo maraa inay ismutaabicinayaan abuu muuse iskugu imaadeen buu u malayni waana hal nin uun can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rajula nin yaa sa'ala rasuul allah nabiga calayhi salaam wuxuu su'aalay can ilqitaali dagaalka fii sabiilillahi casa lagu dagaalami muxuu yahay kee dagaalka ilahay fii sabiili illahi ah faqaala arajulu nin baa wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi isla kii baa su-aasha wataa alrajulu maxaa yeelay alrajulu nin yuqaatilu wuu dagaalami qadaban cadho uu cadhooday darteed dad uu cadho u qabo ayuu magacaasi dul saari oo dhin fii sabiili illaahi wa yuqaatilu waa dagaalamay mid kalena xamiyatan ficillo iyo anafe iyo reerkoodiibaa wax la yeelay dadko ciddoodiibaa la yar eh, dulmiyey oo la yar xaqiray oo la yasay oo ama dhulbaa yuu sheeganaya u leeyahy waa lanaga haystaa yuqaatilu xamiyatan qaala fa rafaca ra'sah markuu sidaa abu muuse u yidhi ninkii nabiga weydiinayey ayaa wuxuu leeyahay abu muusa fa rafaca nabiga wuxuu kor u taagay oo madaxiisa kor u qaaday ilayhi ila rajul ninkii su-aasha weydiinaya buu saa u fiiriyey marka wuu ku fasirayaa oo maxaa fiiradiiy rafciga keenay wuxuu leeya wamaa rafaca ra'sah madaxa nabiga kor oo muuna qaadin ilayhi ila saa'il kii weydiinayay xaggiisa muuna kor ugu qaadin ilaa annahu wuxuu ahaa saa'ilka wax weydiinbaa kaana ahaa qaa'imu mid taagan nabigana waa fadhiyey ka wax weydiinna wuu taagnaa saas darteed buu nabigu madaxa kor ugu qaaday oo kor u fiiriyey ilaa qofkaad u jawaabaysa la hadlayso muqaabala waa inaad wejiga siiso marka wejigii kor ugu qaaday suu u fiiriyo faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam man qaatala litakuuna kalimat llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah isku soo aruuri waxaa kaloo dhan waxaa weeye halkaa miisaan baa la saari miisaankaas hadduu noqdo fii sabiili illahi khalaas weye litakuuna kalimat ullahi wa ibtiqaa wajhi illaah fahuwa fii sabiili illaahina hal fii sabiili illahi waa hal sabiilun wa siraadun laa kuba wuxuu ka alifay wuxuu dhihi jiray yani dariiqu sabiilun laa laa casharaat marka fahuwa fii sabiili illahi hal waddo weeye wa ana hada siraatii mustaqiima halkaa waddadaa ee toosan midka islaamka uu ogol yahay islaamkaba ah kaas qofkaas unbaa markaasi xaq ku taagan baaba man qatala liriyaa riyaa iyo istus lagu arko iyo wa sumca lagu maqlo qofka u dagaalamaa istaxaqa naar naar buu mudanba iska dhaf ajir iyo thawaab inuu helee naar buu mudanaya maxaa yeelay ashraka maca allah ilaahay keyrkii camalkii cibaadadaa buu ilahay keyrkii la wadaajiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma ogolo in wax lala wadaajiyo qaala xadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu qaala xadaana khaalid bnu xaariثin qaala xadaana ibnu jurayd cabdilmalik qaala xadaana yunus bnu yuusuf can sulaymaan ibnu yasaarin qaala tafaraqa annaasu dadkiibaa waxay ka kala tageen can abi hurayra abi hurayra bacda alijtimaac markay ku soo aruureen oo wax ah ka akhristeen oo xalqadii ay dhammaatay yaa tafaraqanaas dadkii baa kala dareeray dee cashirka hadduu dhammaaday fa qaala lahu naatiru naatiru ahli shaam ninkaa reer shaam ee magaciisana naatil la yidhaahdo naatiru ashaamina waa ku imaan doonta riwaayo kale waa nisba naatil ninka magaciisa la yidhaahdo ee shaamigee reer shaam ibnu qays baa la yidhahdaa alxizaami naatil ibnu qays alxizaami taabici buu ahaa abiir saxaabi buu ahaa buu leeyahay alimaam nawowi raximahullah reerkiisa iyo qowska qowskooda ayuuna oday u ahaan jiray fa qaala lahu abu hurayre waxaa ku yidhi naatiru ahli shaam ninkii naatil ahaayee reer shaam odayga u ahaa ee taabicigahabaa ah wuxuu ku yidhi ayuha shaykhu sheekhow sheekhow sheekh markii la dhaho laba macnaa loo isticmaalaa marra waa xagga manqabada diiniga iyo cilmiga waa lagu magacaabaa sheekh marra waxaa la yidhaahdaa xagga sinniga iyo da'da labadaba sheekh baa la yidhaahdaa zacamatnii maxay walastu bishaykhin inama shaykhu man yadubu dabiiba mid baa ka dagaalamaya oo le aniga sheekh mi gabadh iyo waxbaasaa ku leh ayb markaa sinu shaykuuka ayaa wa la yihahda iyo sheekhood bimacnaa cilmi ah midkii oo la jeeda hadda hore horey waa sheekha caalimka ehe ee diinta laga bartay ee laga fulay su'aal buu marka ninkan oola haray oola haray wuxuu yidhi ayuha shaykhu xadinaa xadiian noo sheeg samictahu min rasuuli illahi aad ka maqashay calayhi salaam si gaaruu raba inuu cilmi uga qaato qaala nacam waan kuu sheegaya samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh ina awala annaasi dadka ka ugu horreeya yuqdaa la xukumi doono yowma alqiyaama calayhi korkiisa dadka u horreeya la xukumi doono rajulun waa nin istushhida la dilay oo shahiiday oo macrakada gaalada ku dhintay oo gaalada ay dileen fa utiya bihi waa la keenayaa qiyaamaha ninkii asaga ahaa ee ummaddu ay lahayeen wahel waa shahiid lalahaa ayaa la keenayaa wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxay malaysanayeen waxaan ahayn baa bannaanka soo dhacaya oo imaanaya yomar tubla saraa'ir wayaano waxay qalbiga ku jira maalinta bannaanka imaan waxusila maa fii suduur waayaano maalintaa waxaa lala macaamilayo waa xaqaa'iqda dhabta ah iyo macaadinta iyo waxa gudaha ku jira tanaa lala dhaqmaayo maalinta qiyaamaha muuqaalkii iyo madaahirtii ma jirto waxba ma shaqaynayso utiya bihi ninkii baa la keeni naftiisii huray ee cadow gaalada ay dileen facarafah ilaahay baa wuxuu aqoonsiinayaa oo la xasuusin nicamahu nicamtiisii nicamtii loo galay ayaa le waxaan soo nicmo hebele maaha soo nicmo hebele maaha waxaan soo nicmo hebele maaha markaasuu facarafaha wada aqoonsan oo le ilahay ahaa waad ii gashay qaal famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay nicamtan haddii geesi lagaa dhigay haddii lagu siiyey xooggii haddii lagu siiyey tamkiintii qaala qaataltu waan dagaalamay fiika adiga ilaa allow daraaddaa ayaan u dagaalamay xata istushhidtu ilaa la ii dilay oo aan shahiid ku dhintay qaala subxaanah ilaahay baa wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in lagu dhaho jarii'un huwa jarii'un waa nin dhiiran oo geesan oo baasil ah in lagu dhahaad rabtay faqad qiila lagu yidhi adduunyada marka waxaa ilaahay uu leeyahay oo dadka xaggooda la siinaayo meeshaasi ku dhammaanaysa faqad qiila bay ku dhammaan ha wax ka horreeya laakiin oo dambeeya ma jirto faqad qiila kol haddiiba aakharo iyo ilaahay subxaanahu watacaala xisaabtiisa iyo nafciga xagga allaha qofka uu ku khasaari ku khasaari dadka inay maqlaan iyo inay arkaan maxay u taraysaa waxay u tari ma leh marka khasaaro wey faqad qiila waa lagu yidhi ninkii dhannaayay dhintay ee lahaa shahiid baa ku dhintay waxaa lagu yidhi intaasaad ujeeday waana lagu yidhi khalaas isku dhammaantay maanta waxaa lala tacaamulaya waxaa weeyaan <clears throat> xaqaaiqdii uma umira ninkiiba waxaa la amraya malaa'igtii baa amar la siini in la jiidoo fasuxida waa la jiidi calaa wajhi wejigiisaa lagu jiidi waa la qabtaa wajiga lagu kaxiraya xataa ulqiya fi naari ilaa naarta lagu tuuro walciyaadu billaah warajulu weeye midka labaadna asaguna qiyaamaha lasoo istaajin tacallaman cilmi cilmi bartay oo wacallamahu dadkana baray wa qara'a alqur'aana qur-aankana akhriyayoo <clears throat> dadkana baray kaana waa la keenayaayoo haddee darajo weyn iyo muuqaal fiican iyo camal ajri weyn lagu sheegay ayuu asaguna sameeyey laakiin waxaa weeyaan quluubun khaawiya qalbi eber ah oon ikhlaas lahayn oo alla dartii ahayn shabax uu muuqdo oo boodhin muuqdo wey fa uutiya bihi waa la keenaya isaguna fa markaasuu alla xasuusinayaa nicamow nicamtiisii fa carafahaa wuu xasuusan oo wuu aqoonsan waxaan ma kuu galay ahaa waxaana wax ma ku baray waxaan ma bara qaala famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay qaala markaasu wuxuu leeyahay tacallamtu alcilma baan bartay wa dadkina waan baray wa qara'tu waan akhriyay fiika adiga daraaddaa alqur'aana qur'aankii baan u bartay qaala allah subxaana wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta alcilma cilmigii baad baratay liyuqaala in lagu yidhahdo caalimun in lagu yidhaahdo arrinkaasaad markood baranaysa u baranaysa dibna iskamaada sixin salafka qaar baa waxaa laga sheegay inay dhaheen tacalamna alcilma liajli fa aba alcilmu ila lilah ah, cilmiga marka horaan baranayna waxaan u baranay addunyad ku heshaan laakiin cilmigii baaba na diidayba ilahay waxaan ahayn inuu u hoggaansamo ilahay dartii inuu noqdo cilmigii markaan dhex gallay oon aragnay waxaanaga habaan manfuura inuu noqonayo aakhira ajir ka heleen naar lagu galaayo sheegitaanka dadka wax kaa shee ku sheegeen waxba aynan kuu taraynin xagga alluun arrinta ku dhammaani ayaan dib isku saxnay dib isku saxnay liyuqaala caalim in lagu yidhahdo u baratay wa qara'ta alqur'aana qur baad baratay oo liyuqaala in lagu yidhahdo huwa qaariu waa qaari hebelkii qaariga in lagu dhahaad u baratay faqad qiila waana lagu yidhi khalaas halkaasi ku dhammaatay wax kaa horreeya safxadaadii warqadaadi kugu qoranoo khayra maba jirto uma umira bihi markaasaa la amrayaa fa waa la jiidi calaa wajhi baa lagu jiidi xataa ulqiya fi naar ilaa naarta lagu tuuro warajulu weeye midka saddexaad wasaca allaahu ilaahay u waasiciyey calayhi korkiisa nicam iyo barwaaqiya xoolo ilaahay siiyey wa acdaahu alla uu siiyey min asnaafi xoolaha qaybahooda kullihii dhammaanba ilahay waa siiyey nooc kastaoo xoolaha waxbuu ka leeyahay fa utiya bihi waxaa la keenayaa facarafa ilaahay baa aqoonsiin oo xasuusinaya nicamahu nicamtiis facarafa asagana oo gelay isagaa raba inuu garto afkiisa ku sheego qaala famaa camilta maxaad ku camalfashay intanoo maal iyo barwaaqa oo ilaahay ku siiyey fiiha qaala wuxuu leeyahay maa taragtu kama tegin min sabiilin waddo tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa in lagu bixiyo fiiha xoolaha jid aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu waan ku bixiyey fiiha xoolaha laka adiga daraadda adiga daraadda ilahay buu la hortaaganya u adiga daraadda laka <clears throat> qaala allah subxaana wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay laka ayaad ku been sheegtay adiga daraadday oomaadan bixinin xoolahaasi walaakinaka facalta waad samaysay liyuqaalo in lagu dhaho huwa jawaadun waa deeqsi nin deeqsi oo kariimahoo deeq badan wey in lagu yidhaahdo faqad qiila lagu yidhi adduunyadii laakiin aakhare waxba kaagama horeeyo camalkii cibaadu ahaa inaad alla usoo kaalasiyashaa la rabay uma umira bihi waa la amri fasuxida waa la jiida calaa wajhihi uma ulqiya fi naar naarta lagu tuuraya <clears throat> camalka marka waxaa la rabaa labadaas shay inaad mar walba ka ilaaliso labadaa shay ikhlaas iyo mutaabaca haddii kale bahal baa ku dhex jira virus baa ku jira fayraskaasaa eber ka dhigaya wixii marka qofku uu moodayo daahirkiisa inuu hagaagsan yahay wax uga horreeya aakhara maba jiraba dadku waxay u malaynayeen inuu fiicni u samaynayana hadhow bay la yaabku noqonaysaa oo lala yaabaya oo la dhihi warwaasee ninkan marka nin baa camal fali buu nabiga calayh salaam bicamali ahli ahliljanna fii ma yuraa linnaas dadka waxa u muuqdo camal ahluljanna u samaynaya laakiin xaqiiqa maahoo dhimashada unbaa ka xigta markuu dhimanayo ayb <coughs> saddexdaasi waa saddex camal oo janno lagu galo oo aad iyo aad u qiimo badan shahaada fii sabiili illah cilmun yuntafacu bihi dadka oo la baro la barto qur-aankii khayrukum man tacallama alquraan khayrukum man tacallama alqur'aan oo callamah dayib eh, xagga nafaqadii iyo sadaqadii iyo waxbixintii iyaduna darajada iyo janno lagu galo laakiin maxaa baabiyey maxaa baabiyey ikhlaas la-aan ikhlaas la-aan baa baabayisay <coughs> ayib meesha markaa masalatu waa masalo qalbiga ah oo qarsoon oo alla iyo addoonka u dhexaysa wax garagaro ilaahay ahayn ma jirta subxaana wa tacaala saa darteed yaa dadka waxaa dhici kartaa oo culimmadu sheegaan inuu ku dhaco waswaas camal uu sameyn raba inuu is yidhaahdo show ikhlaas ma ahee waa riyaa bay kaa noqonaysaa oo dana saa oga tago inuu saa uga tago a iyaduna waxaa weeya waa dembi kale inaad waswaaskaati kuu dhaco aad camalkii khayrkahaa ooga tagto ama dadka ku dhaha ama riyaa iyo sumca uu kaa galaa sax maaha camalka samee naftaadana la jihaad alla dartiiyo ikhlaas kula jihaad wax ikhlaaska ka xoog badan oo nafta lagula jihaadana ma jirto oo nafta lagu ilaaliyo o lagu reereebo man taraka alcamala man camila liajli الnaasi faqad ashraka <clears throat> man camila ajran faqad eh, mxuu ahaa alcamalu liajli naasi eh, riyaun baa layidhi alcamalu liajli naasi riya wa tarku alcamali khawfa ariyaai shirkun baa layidhi ah. inaad dadka dartii wax u samaysana waa riyaa inaad camalkii dadka dartii oga tagto iyona riyaa ku dhihin oga tagtana shirki weeye camalkii ilaahay uu lahaa dayib marka وxadثna عlي بن khشhر بن qال أخبرna xجاج عن بن محمد عن بن jurayجi qال xadثna يuنس بن يوسف عن سulayman بن يسار qاal تفرج الناas dadkii baa waxay ka kala dareereen تفرqa wey عن أbي هuريرaةa faqاl lahu naatilu shaami naatilkii shaamigahaba wuxuu yidhi واkhتص الxadيiث بmثل xadيiثi khالد بن الxاrث baabu bayaani qadri ثawaabi man غazا qofka duula ajirkiisa intuu dhan yahay qofka intuu duulo faqanima qanimo soo hela iyo waman midka intuu duulay lam yaqnam aan qanimo soo helin labadaasi inay kala ajir badan yihiin xadaثna cabd بن xumaydin qala xadaثna cabdالlahi بن يزيidi can abi cabdiلرaحman الxubli qala xadaثna xayb بن shurيc can abi hanin can abi cabdiرaحman الxubli qaala wuxuu yidhi laba abu cabdiرaحman ba isku keenay meesha cabdالlahi بن يزيid can abi cabdiرaحmaankaas jeriya qala xadaثna xayw بن shurيc can abi hurayra can abi cabdiرaحman الxubli waa kan can cabdالlahi بn cmr بn caas radي الlahu canهuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaal maa min khaaziyatin ma jirto koox duulaysa fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa ku duuli fa yusiibuuna soo heli alghaniima haniimo iyo xoolo gaaladay ka soo helaaya xarbiyiintaha ilaa tacajaluu waxay ka soo degdegeen hulutay ajrihim ajirkoodii saddex laaba labo iyo ajirkooda ka soo tegeen min alaakhirati aakhira ay ku heli lahaayeen wa yabqaa lahum huluu hulud baa ajirka u hadhay wain lam yusiibuu haniimatan haddayna haniimo helin oo dagaal iyo dhibaatana ay gaadho xoolana ayna soo helinna tama lahum ajruhum ajirkoodi waa u taab noqday ajirkooda u taab noqday marka xadiidka waxyaalaha xadiista waxyaalaha ishkaalka la geliya ka mid tah yaa qofkaan diniyadiisa fiican tahay oo xoolaad soo heshid uuna u dagaalana alla dartii uu dagaalamayay in ajirkiisa uu ka nusqaama qaniimaad heshay daraaddeed arrintaasay ishkaal gelinayaan ishkaal ay gelinayaan laakiin hadduu qalbigiisa ku jira xoogow qaniimaad soo heshid qaniimadiina uu soo helay dagaalkaasna fii sabiillah dhinacay kaga jirtay waa loo kala goynde adduunna waa adduun iyo aakharu isku dhex daray saas way noqon kartaa taa ayada laakiin diyadiisa fiican tahay oo ilaahay uu ajir iyo iskugu daro haniimo taas waxaa weeyaan khayrun calaa khayr weeye ayb qaala xadaanii moxamed bnu sahl الtamimi xadaثna ibn abi maryama qaala akhbarana naafic ibnu yaziidin qala xadaثanii abu hani xadaثani abu cabdiraxmaan alxubali can cabdillahi bni camr qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi maa min haaziyatin ma jirta koox duuli aw sariyatin ilaalo taqsuu duulayso fataqnamu haniimo soo heli wataslamu haddana badbaadi haniimana way heleen wax soo gaaro dhibaatana ma laha taslam nabad gashay ilaa kaanuu waxay noqdeen qad tacajaluu kaga degdegay uluay ujuurihim ajriyaalkooda saddexmadooda labay ka degdegeen wamaa min khaaziyatin kooxod duulaysa ma jirto ow sariya ilaalo tukfiqu soo hongoobi ikhfaaqu waa hongoow qofka inuu waxba soo waayo wa tusaabu haddana la asiibi oo dhaawac iyo dhimashaba ay gaari ilaa tama ujuuruhum ajirkoodii baa u taab noqday marka hadba intuu camalku yahay camalku dhibka iyo mashaqadu intay dhan tahay ayuu qofku ajirkiisa iyo tawaabkiisana leeyahay hadduu dhibkiisa uu uu ka badan yahay dhaaftiisa ajirkiisaa sii badanaya hadduu dhibna gaaro dheefna helo de waxaa weeyaan isku lamid maaha qof dhibaato uun la soo kulmay dagaalka kala kulmay waxla-aana soo helay lamid maaha ti cabdiraxmaan bin cof uu dhihi jiray oo kale weeyaan saxaabada markuu ka sheekeynaya muhaajiriintii koox waxau ka hadlayay muscab binu cumayr oo dhintay wakhti hore uxud ku shahiiday oo uu lahaa koox waxaa naga mid ah ka adduunyada iyo waxba aan ka qaadana dhintay qaarkaanana nicmadii adduunyadii baa loo furay ayuu dhihi jiray marka inay waxoogow naqsi ay soo gaadhayso adduunyadaasi iyo nicamtaa iyo barwaaqadaa iyo mashquulkaa soo gaarhaya oo uuna la mid noqonaynin qof adduunya iska dhaafa weligii howl aakharo soo ugu jira ku dhintay inuuna la mid noqonaynin buu ishaaraya baaba qowlihii sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu biniya acmaashu niyo weeye ee tasixu biniya niyay ku asaxdaa oo lagu aqbalaa wa annahu yadkhulu fiihi alghasw niyadaa la sheegaayo ee inama alacmaalu la yidhi cumuumkaasi binniyati niyada ayada ahee la sheegay ashaas almuxallaa bial niyada ayadu yadkhulu waxaa soo geli fiihi alghaswu duulaankii baa soo geli wagayrihi min alacmaal acmaasho dhan baa soo geli inama alacmaalu inama alacmaalu acmaasha dhammaanteed inamaada xasrigii faaidaysay acmaashuna waxaa weeyaan waxaa ku jirta al istiqraaqiya oo jamiicu alacmaal bay soo geli siiqulcumuum marka acmaashoo dhanba biniyati bay ku ansaxaysaa oo qof kale lagu abaalmarin qaswi hadduu yahay dagaal jihaad hadduu yahay hadduu camal kale yahay qaala xadaثna cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab qaal xadaثna malik ibnu anasin can yaxya bnu saciid waa inaad aragta inama alacmaalu biniyat haddaad maqasho yaxye waa inuu hawshu ay ka bilaabato ariibka xadiis hariib baa la dhahay marka xagga laga soo bilaabo musanifka kitaabka alifay yaxya markaad maraysaad qariibkiisa bilaabi yaad laangaabnimada iyo cadadka yaraantiisa haraabada halkaasa ka bilaaban yaxya binu saciid keligii baa can moxamed bin ibraahim ka wariyey keligii baa can calqa bin waqaas ka wariyey can cumar keligii baa ka wariyey cumar qala qaala rasul lah sala allah alay slam ayib marka xadiidka waxaa weeye qariib afar fac afar fac buu qariib tirsaday waa saxaabiga cumara iyo calqama bin waqaas alayfi maxamed ibrahim ataymi ee yaxya ibnu saciid alansaari ah, waa qariib marka walidaalika xadiidka qariibka ah qaraabadu waxba ma yeesho oo daciif ma keento qariib haddaad maasho daciif way kadhiga daciif wey kama dhigna xadidku waa qariib haddii lagu yihahdo haka didin haka didin sanadka umaad fiirin sanadka umaad fiirinaysaa hadda xadiidkan fiiri bukhaari iyo muslim iyo keyrkii kutubta eh, muhatasintao dhan ay wariyeen ilaa maalik raximah llah fii muwata'ihi bacda bacda riwaayaatihi ayaa xataa ayaa wariya ayib afartaasi saxaabiga cumara mooyaane saddexda kale saddexduba waa taabici marka waa riwaayatu halaaثatu min ataabiciina yarwi bacdhm bacda yaxya bnu saciid waa taabici saqiira moxamed bin ibraahim waa taabici awsada oo wasada calqama bin aqas waa taabici kabiira iyaduna waa ladaaifta sanadka ka mid tahay saddex taabici oo iska warinaysa ayay noqonaysaa can cumar bn khadaabin radi allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam nabig wuxuu yidhi inama alacmaalu biniya ayaalaha qariibka dana waxaa ka mid ah cumar xadiidka markuu sheegayo mimbarka isagoo saaran buu sheegay maca dalika lam yarwi ilaa calqama calqama basaa ka wariyey calqama basaa ka wariyey marka annaga yaa maqlay iyo kama hadleenna waxa laga hadlaya waxaa weeyaan yaa wariyey xadiidka yaa wariyey baa la fiirin ah, saase marka yaxya bnu saciid waxaa la leey ilaa boqol baa ka warisay boqolkaa ka warisay xadiidku qaraabada kama saarin magaca sidiisaba hariib casiiz mashhuur mutawaatir marka laga hadlaayo duruqul xadiidka laga hadlaayo duruqda xadiidka laga hadlaayo fi cilmi musalax alxadiid dariiqa ugu gaaban baa magaca iska leh dariiqa ugu gaaban yaa magaca qaata hadda yaxya bnu saciid boqol baa ardadiisa ka warisay laakiin maadaama yaxya bnu saciid keligii uu ka wariyay maxamed gariib weeyaan baa lagu magacaabi hariib baa lagu magacaabaya qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu biniya acmaashu niyo wey biniyati iyo biniyaati labadaba way jiraan biniyaat markii la yidhahdo jamc laga dhigo dee camal walba iyo niyadiisi wey haddii la dhaho biniyati oo mufrad laga dhigana niyadu maxalkeeda waa qalbiga waxaana loola jeedaa niyadaa qalbiga gashay ikhlaas ikhlaaskuna lilaahi alwaaxid alaxad ilaahay keligii unbaa loo ikhlaasi oo loo niyoori marka waxaa weeyaan halkaasi bay noqotaa biniyati wa inamaa limri'in qofku likulli imri'in riwaayada kale qofka wuxuu leeyahay maalnaba wuxuu niyooday tan marka waa natiijadii wey taa hore markii la yidhi shardi laga dhigay acmaasha inay niyo ku ansaxdo natiijada qofku uu heli maxay tahay wa inamaa limri'in maanawa wuxuu niyooduu helayaa wey faman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisu miihaal weeyaan inta dambe ilallaahi wa rasuulihi qofka u haajira ilaahay dartiis fa hijratu ila allaahi wa rasuuli bay noqon tacdiim iyo tafkhiim weeyaan ajirkiisa waa weyn yahay wey waman kaanat hijratuhu lidunya adduunya darteed qofka u haajira way wada socdaan isagaiyo kaas isku masaafo isku dhibaata soo maraysa laakiin kaana lilaahi buu u haajiray kana lidunyaa yusiibuhaa ow amase imra'atan haweenayna yatasawajuha inuu soo guursado yuu intaas oo masaafa u goynaya oo u tahriibaya u ordaya fa hijratu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi waxa uu u hijroodo adduunyada ah unbaa maarata loo qoraya oo uu leeyahay ee aakhara waxba kuma leh marka laba qof oo hal camal xagga daahirka ee muuqaalka wada samayni yaa midna darajo iyo ajir iyo hawaab helaya midna wax ajir iyo oo loo hisiraya ma jirto niyadooda kala duwan kan niyadiisa kharbaan oo qariban adduunyo wax ilaahay dartii loo samayn lao cibaadahabu adduunyo u sameeyey kana ajirkii ilahay dartii wax u sameeyey saas weeyaan marka xadiidku wuxuu ka mid yahay axaadiista shareecadeena ay ku wareegto midaarka la yidhaahdo axaadiista dhowrka ah weliba midkan isaga ah marka laga hadlaayo miisaanu alcamal albaatini camal acmaasha baatinka ah ee qarsoon miisaankiisu u taagan yahay laba xadiid baa jirto mar midna acmaasha daahiradaha ah lagu miisaamaa midna acmaasha baatinada lagu miisaamaa acmaasha baainka ee <coughs> qarsoon waxaa lagu miisaamaa inama alacmaalu binniyaat niyadaadu un weeye ogow muuqaalkaadaa sida kastaba u samee ujeeddada aad u samaynayso injinka wada xubnahan hadday tahay riyaa iyo lagu arkay halagu maqlo waxba kama jiro haddii kaleo ilahay darti ay tahayna waa kaas fahijratu ila allahi warasuuli wey marka miisaanka daahirka wey miisaanka baain miisaanka baatinka wey miisaanka daahirkana waxaa lagu miisaamaa qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam fi xadiidi fi saxiix muslim min xadiidi caaisha man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad acmaasha daahirka ah haddii shareecadu ay waafaqi weydo fahuwa raddun wey iyaduna marka in daahirkana qofka uu ka hagaago oo uu waafajiyo sunnadii nabiga calayh الsalaam baatinkana ikhlaas iyo niyad wanaag uu la yimaado labadaasaa mar walba camalka la socota qaala xadaana mxamed bnu rumx bn muhaajir qaala ahbarana alleyt bnu sacdin xaw xadaana aburabiic ataki sulayman bnu daawuud xadaana xamaad bnu zaydin xaw xadaana maxamed bn muhana xadaana cabdulwahaabi can اthaqafi xaw xadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana abu khaalid axmed sulayman bnu xayaan xaw xadaana maxamed bn cabdillahi bn numayr xadaana xafs bn bn khiyaaf wayaziid bn haaruun xaw xadaana maxamed bn cla alhamadaan abu kurayb xadaana mubarak cbdullah bn mubarak almarwasi xaa xadana ibn abi cumar maxamed bn yaxya xadana sufyaan ibnu cuyayna kulum can yaxya ibnu saciidin biisnaadi malik macna xadiidihi maalik baa la mutaabicinayaayo waxaa weeyaan xadiidku wuxuu mutaabaca intabay u yihiin maalik ibnu anas riwaayadiisa aan soo maray maalik ibnu anas yaxya ibnu saciid buu isagana ka warinayay yaxya ibnu saciid ayib marka waxaad garanaysaa imaam maalik wuxuu ahaa taabicu taabici buu ahaa taabicu taabici ayuu ahaa abu xaniifana muxuu ahaa ya abu xaniifana taabici weeye shaaficina taabicutaabici weeye axmedna taabicutaabici taabici ayib calaa kulli xaal maraatibta e, a'immada iyo say u kala weynaayeen abu xaniifa de wuxuu arkay cabdullahi bin awfa abu dufayl buu arkay anas binu maalig oo tukanaya xataa wuu arkay fii shaam fii basra ayuu ku arkay laakiin lam yarwi can axadi minhum qofna kama warinin xagga riwaayada marka xagga riwaayada saxaabada waxba kamuna warinin wuu arkay wuu arkay sidaa darteed waxaa weeyaan waxaa la taabiciyu ru'ya aragtida xaggeeda waa taabici baa la dhahay ayib wa fii xadiidi sufyaan samictu cumar bn اkhadaab cala lmimbari isagoo mimbarka saaran oo yukhbiru can nabiy nabiga ka warramaayo mimbarkii buu ka hadlayaa xadiidkiisina calqama basa ahaa wariyey baabu istixbaabi dalab shahaada shahaado in la dalbo fii sabiili illahi lagu shahiido eh, subxaana wa tacaala in la dalbo wanaaggeeda ficnideeda ood ilaahay ka barido ood weydiisato ood qalbiga ka jeclaato waxbaa lagu gaari niyadaas inama acmalu biniyati waa ku jira xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana xamaad bnu salamata bnu dinaar qaala xadaana haabit ibnu asram albunani can anas bni maliki qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi man dalaba shahaada qofkii shahaado dalba saadiqan xaalay ka run tahay saada saadiqan waa ka dhab oo qalbigiisii ka goosaa inuu ilaahay dartii u shahiiduu rabaa ucdiyahaa waa la siinayaa walow lam tusibu yaynan asiibin oo una dhimanin shahaada ku dhimanin dagaal ku dhimanin eh, niyadiisaasaa ajir laga ajir siinayaa buu nacam marka niyada fiiri qiimaha ay leedahay iyo waxa lagu helo intay dhan tahay fiiri niyaddii wanaagsaneed iyo daacadnimadii diinta ilahay inay kor noqoto shahaado iyo fii sabiilillahi qalbigaada ay ku jirto ayaa waxaad ku heshay manaasil shuhadaa walow maata calaa firaashi gobashiisa qofka ku dhintaba qaala xadaثana abu daahir axmed bn camr xarmala bn yaxya tujayb wlafd lxarmla qaala abu daahir akhbarana wqala xarmalatu wuxuu yihi xadaثana cabdullahi bn wahbin qala xadaثani abu shurayxin can sahl bn abi umamata ibnu sahl bn xunayfin xadaahu can abihi can jaddihi ana nabiya sala allah aleyh wasalam qaala man sa'ala allaha shahaada qofkii ilaahay shahaado weydiista bisidqin ka run ay tahay yowma yanfacu saadiqiina sidqan weeye maalinta aakhara ilan runtuun baa shaqayne man sa'ala allaha shahaadata bisidqin si dhaba ballaqahu allahu ilahay wuxuu gaarsiiyaa manaazila shuhadaa shuhadada manaasishoodii martabadoodii wain maata calaa firaashi gogoshiisaa ku dhintee gogoshiisa baa ku dhintee darajadii shuhaadadu heli washuhadaa buu soo gelayaa walam yadkur abu daahir fii xadiidihi bisidqin ma sheegin laakiin ku jirtaa macnaha inay ka run tahay ikhlaasa ka tahay ka dhab ay tahay ayaa la rabaa taa macnaheedu waxaa weeyaan mar walbaba qof walba qalbigiisa muslima waa inay ku jirto islaamku inuu kor maro inuu islaamka guulaysto in ciziga iyo sharaftu islaamka u sugnaado in kelimada ilahay ay ka kor noqoto kelimada gaalada iyo kufriga in islaamka guushiisa aad ku faraxdo guuldarradiisana aad ka naxdo niyad wanaagaasaa la rabaa idaa nasaxuu lilahi warasuulihi baa yidhi dadkii luu yidhi madiino joogay ee ee ahaa ajirkiina la wadaagay kuwii mujaahidiinta waxaa la idaa nasaxuu lilahi warasuulihi acrajkii iyo acmihii iyo mariidkii jirranaa iyo intaba ajirkii wuxuu ku le idaa nasaxuu lilahi warasuulihi marka daacadnimo iyo lilaahinimo iyo ikhlaas iyo run iyo khayr jeceel iyo islaam jeceel qalbigaada ku jirto islaamkaa guulaysa haddaad maqasho farax way jabeen haddaad maqashana kanax islaamka saas weeyaan markaasay run noqonaysaa baabun wuxuu ku saabsan yahay damu man maata qofkii dhinta oo walam yaqzu asagoo aan weligii duulin walam yuxadid nafsahu bilqaswi duulaanna ugu sheekeen weliga bal intaad muslimiinta gargaar garab istaagto islaamka difaac oo cadowa ee gaalada caduwullaahi wa rasuulihi walislaam intaab cadowa ku ah kuwa ayagaa la dagaalan diinta ilaahayna difaac qofka qalbigiisa weligii ayna gelin qofka asagaa waa qof calaama nifaaq ay ku jirto saa soo socotaa xadaana maxamed bin cabdiraxmaan binu sahm alandaki akhbarana cabdulahi bn mubaarak almarwazi can wahayb bnu maki can cumar bn muxamed bn munkadir can sumay mawla abibakr bn cabdiraxmaan can abi saalix isamaan dakwaan can abi hurayrata dawsi radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi man maata qofkii dhintaa walam yaqzu aan weligii dagaal galinoo duulin walam yuxadid bihi nafsah naftiisana ougu sheekaynin kuba taahinba inuu jihaad galo maata wuu dhintaa calaa shucbatin laan iyo qayb min nifaaqin munaafiqnimada kamiduu ku dhintay waa nin aan islaamka iyo waxqabadkiisa iyo wanaaggiisa aan weligiiba u xanuunsanin qaala ibnu sahan baa wuxuu yidhi sheekhu muslim weeyaane aan soo maray qaala cabdullahi ibnu mubaarak almarwasi baa wuxuu yidhi fa nuraan waxaan u aragnaa anna dalika arrinkaa kaana inuu aha calaa cahdi rasuul oo xilliga nabiga xilliga nabiga muslimiintu ay yaraayeen adaguna uu ku wareegsanaa islaamkuna in ay isku kaashadaan oo garab iskugu noqdaan ay ahayd waajibka ay ahayd markaa weeye marka la leeyahay qof walbaba ha ka qayb qaato niyadiisana ha u sheego inuu qaswi iyo jihaad ka qayb galo markaasay ahayd laakiin markii dambe uu noqday arrintu fardu kifaaya ama muxuuha cadadkii muslimiinta ay badatay inuuna soo gelaynin buu wadaa marka arrintaa taksiiskaasi cabdullahi mubaarak daliil bay u baahan tahay diinta ilaahay mar walbaba qof walbaba xiraasadeeda iyo difaaceeda iyo nashrinteeda iyo faafinteeda iyo utaahideeda iyo umurugteeda qof walbaba waxaa weeye min samiim alcaqiida caqiidaday ka mid tahay waa laga rabaa qaal baaba wuxuu ku saabsan yahay ثواب من xabasah qofkii uu xabisoo reebo xanibo can ilqaswi duulaankii baa ka reebay ow cudur aakharu cudurdaar kale qofkaa asaga ah ajir buu leeyahay soo cudurdaarkaa ma reebin iyadaana ma fiicna haa khalaas ajirkii waa la siin xadaana cuثmaan bin abi shayba xadaana jariir bn cabdilxamiid can axmed sulayman bin mihraan can abi sufyaan <clears throat> abi sufyaan dalxa bnu naafic baa layidhahaa dalxata dalxatu bnu naafic magaciisa inaad aragto waa naadir abu sufyaan can jaabir haddaad aragto طلxa بن ناaفic can jaaبir بn cabdالlahi radي الlahu canهuma qaala jaabir wuxuu yidhi kunaa maca الnabiy nabiga maciise calayhi الsalaaةu wasalaam baan ahayn fii khazaatin duulaan baa nabiga la soconay faqaal nabigu wuxuu yidhi waa kii tabuuka waa riwaayinka qaarkood ba xadiis tabuuk ina bilmadinati fi lmadiinati magaalada madiina waxaa jooga la rijaalan rag ina rijaalan kaa'inun bilmadiina rag baa madiina joogo maas oon kaga soo tagnay oon nana soconin haddana maa sirtum ma socotaan masiiran socod walaa qadactu ma goysaan waadiyan tog ma goysaan qarfahaa iyo buuraha iyo dhulkaa saxreed jiidaysaan ilaa kaanuu waxay ahaayeen kuwaa madiina jooga macakum maciina xabasuhum maradu marad iyo cudurdaar baa xabisay buu nabiga sala la alay slam riwaya kan xabisahum alcudur cudurdaar baa xabisay niyadoodii baa laakiin fiican ducadii bay meeshaasi hayaan qalbigooda waa wanaagsan yahay hadduuna ahan cudurdaarkaasna way ka qaybgeli lahaayeen niyad wanaaggaasi ayay ku helaayeen ajirka iyo thawaabkaas waa sidaa bal shay khayra ah, haddii aad qalbiga ka rabto isku daydood muxaawalaysoood muxaawalayso laakiin danta ay kuu run sheegto ajirkaadi baad leedahay ah, xalay maxaad dahay roob soomadiin ya roob weyn oo mahiigaana oo nicma ah mudirna bifadli wa wabiraxmatihi alxamdu lilah sayiba naafica roobkii xalay dahay haddii muxaawalo badan bay ka qaar sameeyeen ardada qaar ya qaar waxaa jiray waddo kasta isku dayay oo meelay maraan waayey ya meelshi maraanba tog baa ka hor imaan gaari ma jiro lug ma jirto biyi baa qaadi say u wareegeysanayaan baa gabolka ugu dhacay insha allahu lahum lajr ajir bay leeyihin lakiin hadda kadib markaad aragtaan daruur aragtaan iyo hilaac iyo e, saxan saxan roobaad markaaba kabihiin hore usoo qaata adduun wuxuu noqla ma ogey taxadarkana ku darsada daayib taxadarkana ku darsada laakiin ajir insha allah lakum alajr wahawaab biidn illaah <clears throat> qala wxadaana yaxya bnu yaxya qala akhbarana abu mucaawiya xaw xadaana abu bakr bn abi shayba abu saciid alashaju qaala xadaana wakic bnu jaraxa waxadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana ciise bnu yunis kulum can acmash bi hada isnaad hayr ana fi xadiidi wakiic ilaa sharakuukum fi lajr ajirki way inana wadaageen ajirki way inana wadaageen oo waxbay ku leeyihiin wey walow kii mubaashirka aynan ajirkiisa oo kale lahaanine lakiin ajir bay leeyihiin xalaan soo maray in qofka mubaashirka ah iyo qofka niyad iyo la imaaday inayna isku ajir ayna noqonayn laakiin xagga waxaa laga hadlayaa asalka ajirka iyo muxuu ahaa caamka mushaarakada guud ayaa laga hadlayaa baabu fadli lghaswi fi lbaxri badda oo lagu duulo fadliga ay leedahay way ka khatar badan tahay ilan berriga mar walbaba mashaqada intay tahay buuna ajirku dhan yahay badda oo lagu duulo oo weliba wakhtigaa hore ee lagu badda lagu bixi jiray doon shiraac wadata oo dabeesha lagu kaxeeyo ayay ahaan jirtay mararka qaar intay hufada iyo hirka uu ku kaco laga yaabo inayba qallibanto ama khatar ay galaan dadku muddo dhan baa laga yaaba in badda lagu jiro oo wax la caba la waayo biyuhu ay go-aan oo meel lagu xaaji guto la waayo marka baddaas oo lagu duulo mashaqadeeda lagu samro cadowa xaggaa lagaga imaado ajirka ay leedahay xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can isxaaq bin cabdillahi bin abi dalxata can anas bin malikin ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam kaana wuxuu ahaa yadkulu kii u gala calaa ummi xaraam binti milxaan buu u geli jiray oo anas binu maalik habeerartii ah fa tudcimuhu cuntay siin jirtay wa kaanad ummu xaraam waxay ahayd taxta cubaada binu saamid baa qabay mar dambuu guursaday fa dakhala calayha rasuulullah nabiga calayhi salaam baa u galay yowman maalin fa adcamatu cuntay siisay uma jalasad way fadhiisatay tuflii ra'sa iyadoo madaxa nabiga calayhi salaam u furfuraysa oo u baarbaaraysa fa naama rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saaxday agteedii uma istayqada waa soo toosay wahuwa yadxaku isagoo qoslaaya naagtaas gabadhaas ayada ah alimaam anawowi wuxuu leeyahay waxaa ijmaac lagu yahay inay maxaarimtiisa ay aheedo aheed ajaniba ayna ka ahayn qaarna waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaala khasaa'isoo fara badan buu lahaa khasaa'istiisa in khalwada iyo arrimaha noocaas oo kale ah waxaa weeyaan waxa loo xarimay waa khowf alfitna fitna laga cabsanayay ahayd ila wasaa'il weeyaane walaa taqrabu zina baa la yidhi waa waxyaalihii wasaaishaa ee xumaanta ayay ka mid tahay laakiin rasuulkeenna macsuum weeye calayhi salaatu wasalaam fitno aamin baa looga yahay lagama cabsanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ilaaliyo xifdiyey saas darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam looga baqaynin arrinta ayadaa qaarna saasay dheheen fanaama rasuulullahi baa saaxday calayhi salaam uma istayqada waa toosay wahuwa yadxaku asagoo muusoono qoslaaya qaalad waxay tihi umu xaraam faqultu waxaan ku idhi maa yudxikuka maxaa kaa qoslisiinaya rasuula rasuul allah ood ku faraxday qaala nabigu wuxuu yidhi naasun dad baan arkay min ummatii dad ummaddayda ka mida ycuriduu calaya la ii bandhigay qusaatan iyagoo duulay fii sabiili illahi ku duulay yarkabuuna fuulay habaja hada albaxar badan ayada dusheeda ee dahraha badda dusheeda iyagoo saaran oo badda ku duulaya oo doomo saaran muluukan xaalay yihiin boqorro cala alasirati sariiro saaran oo mase milulmuluuki sida boqorro oo kale weeye cala alasira sariiro saaran boqorro sariir saaran oo kale ayaood moodo oo dooma badda korkeeda xilliga nabigana ma jirin bad lagu duulo xilliga abubakar ma jirin xilliga cumar ma jirin xilligii cumaan baa ugu horreysay in badda xaggeeda dagaal laga qaado cumaan bin cafaan xilligiisii ciidankaana qofka u horreeya hogaaminaya mucaawiya bin abi sufyaan bua radia allahu canhu arda jeeshka ugu horreeyana ee ku duulaaya baddana makfuuruun waa loo dambi dhaafay baa soo aroortay wa calayhi mucaawiya bin abi sufyaan baa hogaanka waday wuxuu ka mid yahay dadkaasuu ka mid yahay dembigooda la dhaafay ee nabiga bashaa'irta uu u sheegay calayhi salaatu wasalaam saa darteed qofkii mucaawiya bin abi sufyaan wax ka sheega waa shiici raafidi oo malcuuna wey mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu arda meelaha ay taargadgareeyaan bay ka mid tahay shiicadu mucaawiya bin abi sufyaan oo ah nabiga calayhi salaam seedigiis oo ah walaalkii umulmu'miniin rabla binta abi sufyaan oo ah kaatibulwaxyi waxyiga qori jiray oo ah jeyshkaasi awal jeysh oo ghaza fi lbaxri hogaamiyihii hogaaminayey oo ah khayr lumara inta khulafadii markii laga soo tegay umare noqotay amiir noqotay ninka ugu khayr badan buu ahaa radia allahu canhu wa ardaah naala شرف suxba wuxuu gaaray sharaftii saaxiibnimada saxaabi ayuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay ayuu ilaahay siiyey oo ajirki sharaftaasu ilahay siiyey subxana wa tacaala ninkaa marka nin wax laga sheegi kara maaha nin wax laga sheegi kara maaha dayib yashuku axaduhumaa labadaas eray inuu yidhi muluukan على alasira oo mila almuluuki cala asira labadaa midkoodii mudkoodu buu shakisan yahay qaala uu yidhi qaalad waxay tii raawiga qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow waa gabadha umuxarameed udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum inuu kuwa igu daro fadacaa laha ilaahay buu u beriyey uma wadaca ra'sahu madaxiisii weliba anta minhum baa ka mida ah riwaayo kale uma wadaca ra'sahu madaxii baa dara dejiyey waa yar saaxday fanaama waa saaxday hadduu yar eh, madaxa dhulka dhigay uma istayqada waa toosa wawayood xagga sagoo qoslaaya qaalad waxay tihi faqultu waxaan maa yudxikuka yaa rasuul allah rasuul allah maxaa kaa qosli qaala wuxuu yidhi naasun dad oo min ummatii ummadayda yaa curiduu calaya la ii bandhigoo lay tusay guzaata iyagoo duuli fii sabiilillahi ku duulaaya kamaa qaala fi luulaa sidii markii hore oo kale badda qaalad waxay tiri faqultu waxaan yaa rasuul allah udcu llaha ilahay ii bari an yajcalanii minhum igu daro qaala anti min alawaliin kuwa horaad ku jirtaa buu yidhi hada mucjiza mucjiza min mucjizaati rasuul calayh salaam laba ciidan labadan duulaanna ee rabigu ku riyoodayna laba weeyaane isku hal maaha bidaliil anta min alawaliin kuwa horaad ku jirtaa buu yidhi kuwan dambe marka kuwa kale waayo inay gabadhan la yidhaahdo umu xaraam ay noolaan doonto nabiga gadaashiisna way tustay arrinta ayada way ka dambayn doonta nabiga calayi salaam oo duulaanka asaga ah ay ka qaybgeli doonto oo haddana ay shahiid ku dhiman doonto arrimahaas o dhan buu xadiidka sii caddeeyey wa hada daliilun calaa sidqi nubuwati rasuuli illaahi sala allah alay slam warasaalati yani waxyaalaha yaqiinta kordhinaya ka mid tahay ila cilmu lyaqiin ay waxaa weeyaan inagoo rumaysan oo raacsan oo haddana adiladan arkayso iyo aayaadkan waxay sii xoojinayaan yaqiintii iyo iimaankii bay sii xoojinayaan gabadhaas maalintaasi nabigoo noolba haddii dhiman laheyd maxaa dhici lahaa muran baa imaan lahaa soo ma nabigoo nool haddii dhiman laheyd oy madiina iskaga dhiman laheyd day ma dhicin waxay kutusahaya shareecadeenna inay xaq tahay xaqnimadeena kutusahaya ka mid in wixii la sheegay siday ahayd ay ku socoto hadda tabad yadaa abiilahab soo quraan qur'aana abulahab inuu halaagsami doono oo gaalnimo ku dhiman doono ay ayaddu sheegtay hadduu laa ilaha illa allah maxamedan rasulullah dhihi laha isagoo maka joogo islaamka kamid aha dhihi laha looma ma dhacayso aayaddaasaa la ilaalinaya aayaddaas siday tidhi waa inuu abulahab gaalnimo ku dhinto <clears throat> kuwa asagoo kala ah oo gaala aha islaamay laakiin si gaara asaga ah hadii loo sheegay waxay tusi sidqa qowli illahi wa rasuulihi sala allah alay slam ah, tabta ayadaa wey kama noqonayso qofka asaga ahe shareecadu ay ka hadasho sidaasay noqonaysaa taasna waxay xoojinaysaa sidqiga iyo runnimada iyo iimaanka iyo yaqiinta diinteenna ayadaa ah ay tahay inaan u qaadano u rumayno anti min alawaliin baa liidhi kuwan labadiibu sii kala qaada wuxuu kuwar hora ku jirtaa kuwa dambe xataa dagaalka badda kuma jirtid kuwa horaa ku jirtaa kuwa dambe markay baxayaan maba noolidba way shahiidayba fa rakibad waxay fuushay umu xaraam bintu milxaan albaxra baddii bay fuushay fii zamani mucaawiya mucaawiya xilligiisii iyo zamankiisii ayay fuushay zamanu mucaawiyadaasi waxaa loola jeedaa zamanu qiyaadati mucaawiya xilligii uu hogaaminayey mucaawiya ciidankaasi ayaa loo jeedaa ee wakhti ahaan iyo casriga waa cahdigaasi waxaa madax ah cumaan bin cafaan baa khaliif ah ciidankan waxaa hogaaminaya mucaawiya fa suricad waxaa la legday can daabatiha daabadeedii xiina kharajad markay baxday min albaxri badda ayay daabadeedii intii la saaray daabadda la kadlaysa way dhacday fahalakad way halaagsantay qofka mujaahidkaa intuu socdo wax alla waxay soo gaaraba wafii sabiili llahi maa laqiiti wafii sabiili llaahi maa laqiiti ah. waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi uma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajruhu wey qofka gurigiisa ka baxa isagoo jihaad u socda oo sidaa ku dhinta iska dhinta faqad waqaca ajruhu ajirkiisii cala allahi buu ku dhacay wey ayib qaala waxadaana marka gabadha ku dhimatay xadaana khlf bn hishaam qal xadaana xamaad bn zayd can yaxya bn saciid can moxamed bn yaxya bn xabaan can anas bn malikin can umi xaraam binti milxaan wahiya khaalatu anas anas habareertii wey oo umu salayn bay walaala ahaayeen qaalat waxay tihi ataana nabiyu nabiga calayh salaam baa noo yimi yowman maalin faqaala wuu saaxday qaaladaas tii qowlkeed maaha waa qayluuladii wey faqaala wuu saaxday maalligeeda isku mid ah faqaala min alqayluula wuxuu qayluushaday cindanaa agtaanada gurigaa nagib yar qayluushaday nabiga calayh fastayqada waa toosay wahuwa yadxa isagoo qoslaya faqultu maa yudxikuka yaa rasuula allah maxaa kaa qosli siiyey biaabii anta wa ummii hooyadii aabbahay lagugu furay kuma soo gaadho qaala waxay tihi uriitu qaala nabiga calai salaam wuxuu yidhi uriitu waxaa la ii tusay qooman dad min ummatii ummadayda ka midahoo yarkabuuna dahra albaxri habajkii wey baddan kor dusheeday saaran yihiinoo doon kal muluki aad moodo boqorro calal asirati sariiro saaran faqultu waxaanani udcu llaha ilaahay ibar an yajcalanii minhum kuwaa inuu igu daro qaala fa inaki minhum waad ku jirtaa tana waxay utusaysaa haweenku inay ka qayb qaadan karaan jihaadka fii sabiili illah laakiin qitaalka iyo dagaalkama qayb qaadanayaan lakuna jihaadun laa qitaala fiihi buu nabigu jihaadkiina dagaal dagaal ma leh xajka ayaga jihaad u ah laakiin ka qayb qaadashadooduna waa la ogol yahay markay noqoto xagga waraabinta daaweynta cunto u karinta qabanbaalada iyo howlahaasi shaqadooda wakaas waa soo marray xadidka mucadiya fa inaki minhum qaalat waxay tihi uma naama waa saxday nabigu fastaykada ayado haddana waa toose wahuwa yadxaku isagoo qoslaya fasaltu waan weydiiyey faqaala mila maqaalatii oraahdiisa oo kale faqultu waxaan idhi udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalani minhu kuwan in igu daro qaala anti min alawaliin kuwa horaada soo dhaafi doonin kuwa horaad ka mid tahay qaala fatazawajaha waxaa guursaday kadib cubaada binu saamid baa guursaday markaa hore muun qabin kadib buu guursaday cubaada binu saamid saxaabiga jaliilka ee ansaariga ah axad nuqabaa buu ka mid ahaa raggii baycat alcaqaba nabiga baycada la galay buu kamid mid ahay ansaartahay nabiga madiine imaw yidhi faqazaa fi lbaxri badi buu ku duulay isagoo qaba faxamalahaa macahu gabadhiisa xaaskiisaasuu kaxaystay falamaa an ja'ad markay timid quribad laha baqla gidoontii ibaatay laga dagaala daba baqashi baa loo soo dhoweeyey fa rakibadhaa way fuushay fa saracadhaa baqashi baa lagaday way ka dhacday faindaqad cunuquhaa luquntii bay ka jabtay luquntii bay ka jabtay indaqad waxaa fanidilaa jabtay cunuqhaa luqunteedii marka camal wanaagsan ayay ku dhimatay sidii kii xajka isaguna sidaasoo kale ku dhintaye fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiya uu nabigu alay isalatu wasalaam yubcau yowma alqiyaamati mulabiya qaala waxadaanaahu marka qubrus meelahaas wey waxadaanaahu maxamed bnu umm rumx bnu muhaajir wayaxya bnu yaxya qaala ahbarana leyt an yaxya bnu saciidin an ibni xabaan can anas bni malikin an khaalatii ummi xaram binti milxaan an khaalatii ummi xaram binti milxaan annahaa qaalad waxay tihi naama rasuulullahi baa seexday sala allah alay wasalam yowman maalin qariiban minii meel agtayda uma stayqada waa toosa yatabasama isagoo muusoonayo ilaan qahqah ma aqoonin nabigu muusood wey qaalad waxay tihi faqultu waxaan yaa rasuul allah maa adxakaka maxaa kaa quslisiiye qaala wuxuu yihi naasun dad min ummatii ummadayda ahaa curiduu calaya la ii bandhigay yarkabuuna daahira hada albaxr badda dusheeda fuuli doono oo dooma saaran alakhdar baddan cas baddan cas bay saaran yihiin albaxru alaxmar ayaa waa la yidhahdaa ahdar badda cas badan baxr carab la yidhahdo uma dakara naxwu xadiidi xamaad bn zayd qaala waxadaana yaxya bnu ayub qutayb bnu xajr qutayb bnu saciid wbnu xujrin aliy bnu xujr qaluu xadaana ismaaciil huwa bnu jacfarin can cabdillahi bn cabdiraxman inahu samica anas bnu malikin yaquulu ataa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ibnata milxaan ina milxaan buu u yimi umu xaraama khaalata anas aheyd anas habareertiis fawadaca wuxuu dejiyey ra'so madaxiisa cindaha agteeda wasaaqa alxadiid bimacna xadiidi isxaaq bn abi dalxata wa maxamed bn yaxya bn xabaan oo kale baabu fadli ribaadi fi sabiili illahi caza wajal aribaad in lagu almukfu fi huquur almukthu fi huquur meelaha furinta ah ee diinta iyo islaamka laga difaacayo halkaasoo lagu sabro oo lagu nagaado yaa ribaad la yidhaahdaa ribaadka ajirkiisa xadaثna cabdullahi bn cabdiلraxman bn bahraam الdarmi xadaثna abulwaliid adayaalisi qala xadaثna leyt can ibni sacdin اlfahmi can ayuuba ibni muusa can maxkuxuul الshami can sharxbir bni samdin can salmaan salmaan اlkhayr ayuu dhihi riwaaya soo socota salmaan اlkhayr qaala samictu rasuula lahi sala allah alay waslam baa maqlo yaquulu leh ribaadu yowmin maalin xiraaso iyo waardi la galo oo diinta darteeda furinta loo fadhiyo waleyla iyo habeen yaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin wa qiyaami bil aad sooman tahay iyo bil aad habeenkii salaad tuleel u taagan tahay halkaa habeena diinta difaacaysa ilaalinayso ayaa ka khayr badan bu nabiga sala allah alay wasalam wa in maata hadduuba dhinta oo ku dhinta meeshaasi ribaadka iyo huquurta iyo furintana jaraa calayhi waxaa u soconaya camaluhu camalkiisi aladii kaana yacmaluh camalku uu samayn jiray baa u socon idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu ilaa ilaa meeqaeed ilaa midlaa maaha marka waxaad garanaysaa xasri inaynan ahayn saddexdu xasri ma aha kuwo kalaa jira ayaguna xadiidkaas hal mar baa la sheegay tiradaasna siyaadadeeda waatan afar ka dhig midan jaraa camaluhu aladii kaana yacmaluhu qofka muraabidka ah asaguna camalkiisi baa u soconaya wa ujriya calayhi risquh risqigiisina waa loo socodsiino intaa qabriga uu ku jiray iyo intaa ay ehlu qubuurka ay haystaan ma ahee asagu risqigiisibuu si toosa ah jannada uga qaadanaya cinda rabbihim yursaquun baa layidhi jannada yaa lagu arsuqaya oo iska dabaalanayaan oo ay foofaayaan oo qanaadiishaasi carshuraxmaan ku hoyanayaan warka ayaga waxaa weeyaan ujriya caleyhi risqu risqigiisi baa loo socodsiino si toosu jannadii oo hadhow kuwa kale qabri aakhare ku sugan lahayeen kuwa kale qiyaamihii sugayaan in jannadii weynay galaan ayagu jannadiibay si toos u galayaan wa aamina alfattaan kuwa fidnada badan iyo imtixaanka badanna waa ka aamin noqonayaan imtixaanka labada malag munkar iyo nakiir imtixaankooda iyo su-aalaha adag ee hanqarka iyo hanjabka la socdo su-aalaha ayaga ana way ka badbaadayan iyagu lala hadli maayo ama waxaa weeyaan way ka badbaadayaan xadaana abu daahir axmed bn camr akhbarana بن wahbin can cabdiraxmaan bn shurayxin can cabdilkariim bn xaariثin can abi cubaydata bn cuqba عن shuraxbiil bn samt can salmaan alkhayr salmaan alfarisi abu cabdilaahi radia allahu canhu ardaa waxaa la dhahaa salmaan ibnu islaam baa la dhahaa salmaan ibnu islaam salmaanoo ina ayaa taa la yidhi ina islaam baa lay dhahaa buu yidhi ina islaam islaamku ku abtirsadayba ah, abalislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiim aniga aabbahay waa islaamka buu yidhi markay reer qays iyo reer tamiim iyo reer hebel dadku ay dhahaan anigu ina islaam baan ahay buu yidhi wuxuu ahaa min min asbahaan ayuu ka imaaday majuus buu aabbihii ahaa dabcaabuda ilaahay baa qalbigiisa khayr jeceyl geliyey waa soo wareegay wuxuu soo maray kiristaankii shaam waa ku qanci waayey yuhuuddii madiinu u yimid waa ku qanci waayey waaba la addoonsada waxaa lihi beerta noofal isagoba la haysto nabiga madiine markuu gala calayhi salaam ayaa la kitaabeeyey oo li intaa intaa noo qabaya beeraha noo tabac nabiga alayh salaam baa dee noo saaciideeyey calayhi salaam salmaan alfarisi saaxibu alfikra alxamiida fikraddii qiimaha badneed ninkii iska lahaa weeye fikraddii qiimaha badneed ee lagu guulaystay islaamka ku badbaaday ninkii keenay buu ahaa taatiiggii dagaalka iyo qaabkii xarbaha ay muslimiinta ku guulaysteen naafic buu ahaa nin nafci badan buu ahaa maxay fikraddaas khandaqii soo maaha qaswatu khandaq ateerada iyo dhufayska fikirkiisaa lagu sameeyey can rasuuli llahi sala allah alay slam bimacnaa xadiidi leyd can ayub bni muusa baabu bayaani shuhadaa shuhadadii baa la caddaynayaa man hum shuhadaa yaa la yidhahdaa shahiid shahiid اdunya wاlaakhira iyo shahiid اlaakhira ayaa kala jira qala xadaثna yaxya bnu yaxya qala qara'tu clى maliki can sumaya mawla abubakr can abi saalix الsamaan can abi hurayrata dawsi ana rasuula اllahi salى اllah alيh ali waslama qaal baynamaa waqti rajulu nin yamshi uu socdo biطariiqin wado wajada wuxuu helay qusna shawkin laan qodax ah iyo cala ariiqi waddada korkeeda ka helay isagoo socda laan qodaxoo waddada taalla la marayey fa akharahu markaasuu xagga ooga dibdhigay oo gadaal mariyay oo ka tuuray waddadii buu ka qaaday fashakara allahu lahu ilahay baa ku shukriyey oo faqafara lahu u dhaafay ilaahay waa subxana wa tacala asmaadiisa waxaa ka mid a ah shaakir wa kaana allahu shaakiran caliima shakara allah ilahay baa ku shukriyey lahu faqafara lahu waa u dhaafay muxuu ku helay camalkaa yar ayuu janno dembi dhaaf ilaahay ku siiyey ilahayna ku shahir ku shukriyey subxana wa tacaala waa waxaa la tasaahulo weeye imaadat can ariiq dadka wadada wax dhib ahayo in laga zuuriyo sadaqo weeyaan iimaankii baana lagu daray aclaaha laa ilaha ila allah wa adnaha imaadat lada can ariiq iimaankii shacabkiisiibay ka mid tahay laakiin in wadadii lagu soo tuura qashinkii iyo wixii dadka dhibaayay waxay ka mid tahay dacfu liimaan bay ka mid tahay dhibaatada muslimiinta haysatay ka mid tahay gaar ahaan hadda markuu roobka dhaco maarata ceebta dhacday foolxumada dhacdo ya roobkii la rabay inuu safaa iyo nadaafad iyo udgoon iyo saxan saxan fiican laga helo ayaa waxaa laga dhaxlay suur iyo qarmuun iyo wasakh la soo daadiyey ya bambaskii carruurta loo xiraayey ayaa waxaa lagu soo daadinaya waddadii roobbaa roobbaa da baa laleehay wadadii lagu soo daadinaya markaasu intuu garaangariyo garaangariyo biyihii ay dhaafaan oo meel meeshana istuubaya kalkaas waa istuubaya qashin kale waa kan wasaq kale waa tan yani islaam arrintaas islaamka ma ogolo arrin banaan ma aha arrin shareecadan ay ogashahay ma aha waa arrin iimaankii ka hor imaanaya islaamnimadii ka hor imaanaya imaadat ladaa can ariiq buu nabig alayh salaam iimaankii bay ka mid tahay iimaankii bay ka mid tahay qofkii marka wixii ugu hooseeyey iimaankii ku camalfali waayey ka warran wax ka korreya ma ku camalfalaya wax ka horey ma ku camalfalaya markaasaa waxaa imaanaya wasakhdaas waxay keenaysaa amraad iyo jirooyin bay keenaysaa waxay keenaysaa mazalla ismbirraxo ayay keenaysaa waxay keenaysaa shilal baabuurtii ka leexa qofka intuu leeyahay meel kale uu ku dhacaayo oo gaari kale ku dhacaayo ayay keenaysaa gelis dadka inay ku jabaan ayaa keeni waxaasoo dhanba waa iidaau lmuslimiin muslimiinta la dhibo weeyaan marka waa ka ninkan isaga ah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi laan qodaxuu ka qaaday waddadii fashakara allaahu lahu ilaahay baa ku shukriyey fagafara lah dembigiisii buu dhaafay jannadii halkaas ka galayba camalkaa yar buu jannadii ku galay niyad wanaaggii iyo ummadda islaamka waxuqabadkeedii halkaasaa lagu gaaraa ha yaraysanin weliga muslim wuxuu tarkiisa ha yaraysan wixii dhibaya inaad ka zuuliso isku day inaadan dhib u soo jiidinna isku day ood adiga aada sabab u noqonin dhibka muslimiinta wasakda waddada lagu soo daadinayo iyo milalka iyo muxuu ahaa musqulaha jidadka lagu soo furaayo arrimahaasi khatarteeda leedahay ee jiiraanka lagu dhibi ee muslimiinta waddada maraysa lagu dhibi ee baabuurta lagu dhibi ee jidadka lagu baloongareer lagu xidhi kul hada waxaa weeyaan waa dhaqan aan shareecada iyo islaamka waafaqsanayn muslim calaamadka iyo sifaatka iyo akhlaaqda laga rabana khilaafsan arrinta ayada arrin khilaafsan wey yambaqii in arrintaa muslimiinta laga waacigeliyo oo loo sheego oo masaajidda oo dhan laga wada hadlo oo la yidhahdo arrintaas arrin wanaagsan maaha waa daahiro iyo muuqaal xun oo soo korodhay wey roobku waa di'i jiray laakiin roob markuu do-o lagu soo yaaci maaratay oo jidadka intii laistaag qashinka lagu soo daadinayo oo laskaga sii dayna o laskaga sii dayna maaratay qashinka xaggay tegi meela ma tagayo waddo yaroo xun oo marka horeba aan jid xun aan samaysnayn bay ku socdaan halkanay istaagay istuurayaan wallahu mustacaan qaala almusanifu raximah اllah fi hada alxadiid can abi hurayrata fashakara allahu lahu fagafara lah wa qaal ashuhada nabigu markaasu wuxuu yidhi ashuhadaau shuhadadu khamsatun shan wey almadcuun shan baa ka mid a ah, tiradan ayadaa tira iyadoo badanna waa jirta marka cadad markii laguu sheego xasri ma faa'iideeya sidiisuba riwaayat lqaliil riwaayatu kaiir ma khilaafayso shantan kuwaan heenoo lagu darad arkaysaa khamsatun ka mida almacuun midka la wareemay macuun dacni jirkiisii wax ka soo baxay nabar baa gaadhay ah, kud baa ka soo baxay kansar baa ka dilaacay daatuljambi cudurka la yidhaahdo amraadda noocaas oo kale jirka ka soo booda ee loo dhinto yaa madcuun la dhahaa wlmabduun mabduunkuna waa min albaطni cudurada caloosha qofka u dhinta ama shuban uu shubmay ama caloosha u dhintay mabduun waay madcuunkuna waa daacuun baa la yidhahdaayo daacuunku waa alamraad alwabaa'iya cuduradan safmaraynkee ummadaha u dhammaato yaa daacuun la yidhahdaa noocu ku imaadaba kuwaaba neefta kuwaxaaba imaadeen neefta dadku istaajinaya oo qofkii uu indhaha caddaynaayo corona la yidhahdaa ilahi naguma soo celiye corona mid kale imaan karaa Ah, kuwa waxaa jira jirka iyo meelaha jilicsan ee kasoo booda ayaa jira ayb kansarka iyo cudurro noocaas oo kalea ah. mabduunku waa caloosha oo shubanka qofka inuu shubmo oo midka karooraha loo isticmaalo isagana kaloora meel dhah muxuu dhihi jiray ya isagana waa u madax dhawaaye ya ya colera kanubu u dhawaadayba kana corona la dhaha kana colera baa la dhahaa dayib shubanka dayib walgariqu iyo maashoodka oo biyo qofka uu ku dhinto biyuu ku dhintay biyihii baa hafiyey webibuu ku dhacay badbuu ku dhacay ceelbuu ku dhacay wa saaxibu lhadmi dumidda kii uu saaxiibka ahaa gurigii baa ku dumay zilzaal iyo dhulgariir baa dhacay ama guri baa kusoo dumay ama dhagax buur baa kusoo duntay wa shahiidun fii sabiili illah iyo shahiidka waddadii ilaahay ku dhintaye macrakadii dagaal ku dhintay intaas halshanta waa la sheegay waxaad ku dartaa man qatala duuna maalihi duuna nafsihi duuna ahlihi fahuwa shahiid ayadana ku dar intaasoo shuhadaa waxaad ku dartaa almara alatii maatat bijamcin haweeneeda ku dhimatay ayadoo ilmahe xaamilo ah oo ayadii ilmaheeda isku guurtay isku guurtay umuraac isku guurtay ayaa jamci la yidhaahdaa ayadana ku darso shuhadaa waxaa la dhahaa marka shuhadada laba loo saddexda qaarkood u qaybin karaanba shuhadaau dunyaa iyo shuhadaau alaakhira iyo shuhadaau dunya walaakhira qofkii dee jihaad ku dhintay oo gaala ay jishay oo laakiin aan ilahay dartii u jihaadin oo aakhira eh, mxuu ahaa shuhadaa ulaakhira maaha laakiin adduunka annaga waxaan kula macaamilaynaa mucaamaladii qofka shahiidka la dhaqi mahayo oo dharkiisa lagu xeegeeno waa lagu tukan mahayo shahiid baa yaanu xabaalaynaa laakiin allahu aclam man yuqtalu fii sabiili illah qofka fii sabiillah lagudi ilahay baa yaqaana shuhadaa ulaakhirana waxa weye innaga daahirkeena waa shahiid ilah agtiisana shahiid buu ka yahay kaas waxa weye aakhiru shahiid waxaa weeya shuhadaa dunya walaakhira la dhahaa mucaamaladaas dagaalkii kaku dhintay wey shahaadaul aakhira waxaa weeye waa qofkan cuduradan u dhintay ama shilalkan u dhintay shilalkan ayuu u dhintay mucaamaladan kula dhaqmayna sida caadi dadka dhintay oo kale wey waa la dhaqi waa la kanfi waa lagu tukani sidii baa loola dhaqmi laakiin aakharo shuhadadu manaasisheedu helaya qaala waxadaanii zuhayr bn xarb xaddaana jariir bn abdiraxman suhayl bin abi sal can abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi maa tacuduuna shahiida shahiid maxaad u taqaanaanood ku tirisaan fiikum dhexdiina qaaluu waxay ya rasuul allah man baan u naqaanaa qutila la dilay fii sabiili illahi waddadii ilahi fahuwa shahiid kaasa shahiida qaala nabi wuxuu yidhi ina shuhadaaa ummatii ummaddayda shuhadadeedu idan hadday kaas un aad shahiid u taqaanaan la qaliilun way yaraanayaan wax yar way shuhadada ummadayda marka hadday saa tidhahdaan wayna ka badan yihiin intaasoo qaaluu waxay dhaheen faman hum waa kuwama yaa rasuula rasuula shuhadadu qaala man qutila fii sabiili illah qofkii waddadii ilahi lagu dila huwa shahiidun way kaa asaga waa u horeeyaa waman maata fii sabiili illahi qofka ku dhinta oo cadow gacantiisa kuma dhimanin isagoo socdaa xanuunku agaa gaaray nabar kalaa gaaray gaarigu ka dhacay fahuwa shahiidun weeye waman maata fi daacuun qofkii daacuun u dhintay fahuwa shahiidun weeye waman maata fi lbatni caloosha iyo shuban buu u dhintay fahuwa shahiidun weeye qaala ibnu miqsam ashhadu calaa abiik aabbaha waxaa maqraati ku dhaaranaya oo maqhraati oga ahay fii hada alxadiid annahu qaala inuu yidhi walariiqu shahiid walghariiqu shahiid inuu yidhi ayaan maaragtay qiraya on buu yidhi aabbaha uu sheegayana waa abu saalix samaan abu saalix samaan qofka uu la hadlaya waa suhayl suhayl weeyaan qaala waxadaanii cabd bnu xumayd bnu bayaan waasidi xadaanaa khaalid adaxaan can suhayl bin abi saalix bihada mithla hayr ana fii xadiidihi qaala suhayl ba wuxuu yidhi qaala cubaydillahi bnu miqsan ba wuxuu yidhi ashhadu calaa akhiika walaalkan waxaa marhato ogahay ana wasaada inuu ku ziyadiy fi hada alxadiid waman hariqa fahuwa shahiid marka akhiikadaasi waa shaad akhiika me waa abiika wey aabbihii suhaylkaas abu saalixa ayuu ka wariyaa cabdillah bin miqsam isagoo ziyaadadan ku daray waman hariqa fahu shahiid qaala xadaanii muxamed ibnu xaatimin qaala xadaana bahs ibnu asad xadaana wahayb bnu khaalidin xadaana suhayl bin abi saalixin fi xadiidi qaala akhbaranii cubaydullah bin miqsam baa ii warram can abi saalix buu ka warramay oo suhayl aabbihii ah wazaada fiihi walgariiqu shahiid qaala xadaana xamed binu cumar albakraawi qaala xadaana cabdulwaaxidin yni ibnu ziyaadin xadaana caasim ibnu sulaymaan alaxwal can xafsa binti siriin qaalad waxay tihi qaala lii anas bnu maalik ba wuxuu igu yidhi bima maata yaxya binu abi camra yaxya binu abi camrata muxuu u dhintay cudurkee u dhintay qaalad waxay tihi qultu waxaan biaacuun daacuun buu u dhintay qaalad waxay tihi faqaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yidhi addaacuunu shahaadatu likulli muslim daacuunku waa shahaado qof kasta oo muslima ayuu shahaado u yahay qaala xadana alwaliid bnu shujaac qala xadadna cali bn muslim an caasim bi hada isnaad bimilihi baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu ramyi ganida iyo toogta toogdhisadka fadliga laga helo iyo ajirka iyo walxafi calayhi laisku boorinayo dadku inay toogta bartaan oo shiishka bartaan wadami man calimahu qofkii intuu bartay uma nasiyahu halmaamay yani nasiyahu wuxuu ka wadaa tarakahu nisyaan hadda sagoon u qastir hadduu halmaamo nisyaan waxba looma qabto ummadda looma qabto halmaan ee tarakahu waa ka tegay baa loo wadaa xadid kale saasuu ku qaala abarana ibnu wahbin qaala abarana camr bnu xaarid can abi caliy humaama bnu shufay anahu samica wuxuu maqlay cuqba bna caamirin yaquul samictu rasuul allah nabiga alay slam baan maqlo calaa mimbar isagoo saaran yaquulu leh fii qowlihi tacala waaciduu lahum astadactu min quwa u diyaargarooba gaaladii cadowa inta tabartiidna ay tahay oo quwo iyo xooga la imaada markaasuu ku fasiray xadiidka oo waxaa weeye tafsiru lxadiidi bilqur'aan cafwan tafsiru lqur'aani bilxadiid qur'aankii baa la fasiraya sunnada lagu fasiraya nabigu wuxuu yihi alaa ina alquwata rab quwada waa ramyiga waa ganidda iyo shiishka ayaa quwo ah in lasdiyaariyo xoog la yeesho waa ramyiga alaa ina alquwata quwadaasi qur-aanku uu sheegay waaciduu lahu mastadactu min quwa alramyu weeyaan alaa ina alquwata aram waa ku celi sala allah aleh waali wasalam marka xilligaasi leeb baa lagu dagaalami jiray oo waxaa la leeb buu ahaa nabiga calayh salaam hadalladiisa qiimaha badan ee tusaysa in hadalkiisu uu wax isbeddela uuna imaanaynin xaqaa'iqdeeduna mar walba aysu soo tarayso wixii maaragtay amhila iyo tusaale ah mar walba ay xoojin hadalkaasna mar walba indheheen aan ku arkeeno ayuu ka mid yahay xadiidkan oo markaa waagaasi fardaha iyo seefaha iyo ayaa xoog badnaa oo leebtuna iyaduna waxaa weeyaan qayb bay ka ahayd laakiin hadda waxaa sii caddaynaysa quwada inay ramyi tahay hadda waa artaa madaafiicda waxyaalaha diyaaradaha ay tuurayaan ganitaankaas iyo ramyigaas way waxa la isku baabaynayo lagu kala dhigay dowlad walba dowladda ay ka ganid iyo sawaariikh inkaaran tahay ayay kuwa kale maarata kaga adag tahay marka qolo waxaa jirta lalaba hadlinba waxay dhahaanun idaa qaala xadaaman fasadaquuha fa ina alqowla maa qaala xadaaman waxaa la dhahaa asxaabu muxuu ahaa fito fito baa la yidhahdaa ma taqaana fito macnaheeda fito waxaa weye macnaheedu ilagala daba hadli kara waayo sababtoo lug yar baan haystaa lug dheer baan haystaa ah, ma hadli kartid iyo waayahay waxay rabaan bay diidi waxay rabaanna way ogolaanayaan nug leerkaa weeye qala xadana haarun bn macruuf qal xadana ibn wahbin qaal ahbaranii camr bnu xaarid can abi caliyin can cuqba bni caamir qaal samictu rasuul allah nabig alay slam baan maqlo yaquul satuftaxu calaykum arduun dhul baan idin furi doonaa oo waddan baad furan doontaan oo islaamku wuu waasici doonaa wayakfiikum llahu ilahay baa ina kaafin doonao baahidan iyo dhibkan iga bixin doonaa ee falaa yacjiz axadukum axadkiinun ka cajizin an yalhuwa inuu ku sii ciyaaro biasumii leebtiisa an yalhuwa xoogow baashaal iyo lahwi iyo sii barta wey mar bay dhab isku bedelayood xaqiiqo u geli doontaane idinkoo toogta yaqaano qanaasiina oo shiishka yaqaana isha iskugu qabanaya dagaal ka imaado waxadaanaahu daawuud bn rusheed qala xadaana waliid ibn muslim alqurashi can bakr bn mudar can camr bn xaarid can abi caliy alhamdani qala samictu cuqba bn camir can nabiy sal ly slam bimili qala xadaana moxamed bn rubx bn muhaajir qala akhbarana leyd can alxaaris bn yacquub can cabdiraxmaan bn shamaasa ana fuqayman alami ninka la yihah fuqayman alami qaala licuqba bnu camr wuxuu ku yihi takhtalifu bayna haadayn alqaradayn saxaabiga cuqba bnu caamir oo nin odaya oo weli toog dhisanayuu arkay markaasu wuxuu yihi takhtalifu atakhtalifu istifaamtii baa maqan ma waxaad mar walba u dhaxaysaa un oo kuna noqonaysaa bayna haadayni labadan dhexdood alqaradayn hadaf labadan gool labadan gool miyaad u dhaxayni oo leebtii buu qaadanoo hadaf hadaf ku tooganaya waxbuu ku toogan leebka hadafka hadduu tago waa inuu soo qaato tu aado uu soo qaato kii kale haddana uu ku tuuro haddana kaa kale saas weeyaan wa anta kabiiru adoo odayahoo yashuqu calayka socodkan iyo dabanoqodkan waa waana ku dhibi odayna waa tahay welina waxaanubad ku jirtaa waase qaala cuqba wuxuu yidhi lowlaa kalaamun hadal hadduunan ahayn aan samictuhu ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu alay ali wasalam lam ucaaniihi ah, dan kama galeen lam ubaalihi wey lam ucaaniihi dan kama galeenoo arintaasi ma sameeyeen leebtan iyo amkan tuurtuurkan qaala alxaaris baa wuxuu faqultu ibn shamaasa waxaan ku yidhi wamaa daak muxuu yahi wuxuu nabiga uu ka maqlay calayh salam ee ku xumbaartay ammankan inuu toog dhisto qainahu qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam man calima aramya ninkii toogta barta uma tarakahu ka tagaa falaysa mina naga mid ma ah ow qad casaa caasi buu noqday uu caasiyey ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam waa qof haddee wixii cilmi ahaa oo cilmi sharaf badan intuu bartay haddana ka tegay tasaahulkiisaasi iyo abayaal aantiisa uuna aabayeelaynin intikaasadaasi dibdhaxa uu ku keentay arrintaasaa lagu xanaananayaa baabu qowlihii sala allahu aleyh wasalam hadalkii nabiga uu yidhi laa tasaalu daa'ifa min ummati daahiriina cala alxaqi koox ummadda ka midoo xaqa ka daahirayso xaqa ku muuqato ka zuuli mayso laa yaduru man khaalafahum dadkii khilaafana uuna dhibayn khilaafkoodaasi ka reebi mayso inay muuqdaan ooy waxooda wataan oo diintooda muujisanayaan qofkii khilaafa oo khudlaaniya waxba kama leexin karo qala xadaana saciid bnu mansuur wa aburabiic alcataki sulaymaan waqutayba bnu saciidin qaaluu xadaana xamad huwa bnu zayd can ayuuba can abi qilaabat aljarmi can abi asma can thawbaan mawla rasuuli llahi sala allah alay wasalam qaala qaala rasuulu llahi sala la alay sl nabigu wuxuu yidhi laa tazaalu daaifa koox ka zuuri maysa min ummati ummadayda ka mida daahiriina inay yihiin kuwa daahir oo qaalibaho muuqda cala alxaqi xaqa dushiisa ku adag laa yaduru wuuna dhibayno man khadalahum qofkii gargaar iyo garab istaag ku hoojiya oo u gargaari waaya xataa ma dhibaayo oo ka leexin maysa arrimahoodii iyo khayrkay ku taagnaayeen xataa yaatiya amru ullah ilaa amarki ilahi uu ka yimaado hum kadalik ayagoo sidaasa walaysa fi xadiidi qutayba hum kadalik amarki ilahi u ka yimaado amarka ilahiyna waxaa weeyaan qiyaamaha ma aha riwaayo waa imaan doonta laakiin way fasiraan culummadu amrullaahida waxaa loo jeedaa buunka qiyaamo wuxuu ku dhacaa gaalo kuwan marka waxaa weye qiyaamihon dhicin baa ilaahay oofsanaya dabeel baa imaan fii saxiix muslim xadidka dheeraha ku imaan doonaa insha allah marka isaga oo dabeeshaasaa qaadaysa dadka mu'miniinta xilligaasi jira nafta laga qaadi marka waqti uu soo dhawaado qiyaamaha gaalaas kusoo hari gaalaadaasa buunka buunka lagu afuufi <clears throat> intuu qof muslima nool yahay buun la afuufi maayo walaysa fi xadiidi qutaybati wahum kadalik qala wxadana abubakr bn abi shayb qala xadana waki xaw xadana ibnu numayr xadana waki wcabda kilahuma an ismacil bn abi khaalid xaw xadana ibn abi cumar walafdulah qala xadana marwan an ibnu fazari can ismaaciil an qays can lmugiirata qaal samictu rasuula allah nabiga alayh salam aan maqlo yaquulu leh lan yazaala qowmun dadka zuuli mahayaan min ummatii ka mid ah daahiriina inay yihiin kuwa adag oo muuqda cala naasi dadka korkooda ka muuqda oo diintooda ku daahirsan xataa yaatiyahum amrullaahi ilaa amarki ilaahay ooga yimaado dabeeshaasi nafta laga qaado wahum ayagoo daahiruuna muuqda oo diintoodii ku adag oo nina uuna ka leexin karin waxadaanii moxamed bnu raaficin qaal xadana abu usaama xadana ismaaciil can qaysin qala samictu lmuqyira bn shucba yaqulu samictu rasuula اllahi salى اllah alيh ali wasalam yaquul bimidli xadiidi marwan sawa waxadana maxamed bn muhana wmaxamed bn bashaar qala xadana maxamed bn jacfar xadana shucba can simak bn xarb can jaabir bn samurata can الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalam anahu qaala wuxuu yihi lan yabraxa hada diinu diintan kama zuulaysa qaa'iman inay taagan tahay oo shacaa'irteedii ay mar walba muuqato dad u taaganna ay jiraan yuqaatilu caleyh ay ku dagaalamayaan ku fara adag yihiin cisaabatun koox min almuslimiina ka mida difaaca diintaasi xataa taquuma saaca ilaa saacaddoodii nafta laga qaadaya ay ka imaato saacadda qiyaama maaha qala xadaana haarun bin cabdillahi waxajaaj bnu shaacir qala xadaana xajaaj binu mxamed almasiisi qala wuxuu yii qala ibnu jurayj akhbarana abu zubayr maxamed bn muslim anahu samica jaabir bn cabdillahi yaqulu samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam yaquul laa tazaalu daa'ifa min ummati yuqaatiluuna cala alxaq ku dagaalamayaan ka zuuli mahayaan daahiriina ila yowmi alqiyama ayna muuqdaan ilaa qiyama laga gaaro mar maata qaamat qiyaamatu ila ay ka dhintaan qala xadaana mansuur bnu abi muxaaxib qala xadana yaxya bnu xamzata can cabdiraxmaan bn yaziid bn jaabir ana xumayr bnu hani xadaahu qaala samictu mucaawiyata cala almimbar mucawiya bn abi سفيان radi allahu عنه amiiru lmuminiin mimbarka isagoo saaranoo yaquulu leh samictu rasuula الله nabiga calayh salaam baa noqonoo yaquulu leh laa tazaalu daa'ifa koox min ummatii kamida kama zuulaysa qaa'imatan biamri illahi diinta ilahi inay toosinayso u taagan tahay laa yadurhum dhiba man khadalahum wixii hoojiya oo garab iyo gargaar kala laabta waxba ma yeelayo oo khaalafa ama khilaafa xataa yaatiya amru llahi wahum daahiruun amarka ilah ilah ka yimaado ayagoo daahiruna muuqda cala kan muuqda oo kan nujuum ah ayib alimaam albukhaari wuxuu yidhi hum ahlulcilmi culummada wey dadka ayaga ahee amru macruuf nahyi cala almunkar tacliimta xaqa difaaciisa ilaalintiisa horsocodkiisa intaba u taagan axmed bin xamballa wuxuu yidhi in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum haddayna ahluxadiidka ahayn kuwa ayaga ah ee daa'ifada la sheegay ahluxadiid haddayn ahayn ma garanayo kuwa ay yihiin marka ahluxadiidna waxaa loola jeedaa kuwa xadiidka iyo cilmiga xadiidka bartay iyo kuwa ku qanacsan ee gargaarka iyo garabka u ahee madhab ahlixadiid caqiidadeeda qaba ee caqiidada raacsan ee aan firqooyin iyo xarakaad iyo kooxo gaar aan u tacasubin xadiidka nabigu uun keliyaah sunnada nabiga keliya kuwa raaca kuwaas ayaguna ahlxadiid baa la dhihi madhabkooda u yahay alxadiidka u yahay qaala wxadaana isxaq bn mansuur akhbarana kaiir bn hishaam xadana jacfar w bn burqaan xadana yaziid bn asamu qala samictu mucaawiyata bn abi sufyan dakara xadiidan rawaahu can الnabiy sala اllah alيه wasalam lama asmachu rawa can الnabiy sal sl ala minbari xadiidan hayrah xadiid kale xadiid baa nabiga ka maqlay isagoo mimbarka ka hadlay oo xadiid sheegayana dib dambe xadiidka kadib kama maqal qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu leeyahay abu sufyaan wey abu sufyaan waxa ujeeda mucaawiya bn abi sufyaan wuxuu le dakara xadiidan rawahu can الnabiy lam asmachu ma maqal mucaawiye oo rawaa ka warinaya can nabi sal sl calaa minberihi mimbarka nabiga xadiidan xadiid hayrow ka aan ka ahayn xadiidkaasaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi mucaawiya qaala rasuulu llaahi waa nabiga calayi salaam wuxuu yidhi man yuriid illaahu bihi khayraa qofku ilaahay khayr la doono yufaqihu fi diini diintu fahansiiyaa oo shareecadu bartaa oo camalkiisii iyo cibaadadiisii iyo daacadiisii buu garanayaa wuxuu ku samayn lahaa alla ku caabudi lahaa man yuriid illahu bihi khayra yufaqihu fi diin alfahma fi diin walaa tasaalu cisaaba koox kama zuusha min almuslimiina kamida yuqaatiluuna inay ku dagaalamayaan cala alxaqi daahiriina ayna muuqdaan calaa man ay ka koreeyaan naawa'ahum la collaytama ilaa yowma alqiyama laga gaaro qof kasta oo la collaytamana mabda'ooda una ka leexin karin ku dagaalo oo difaacda diintooda iyo shareecadooda alimaam nawowi asaga wuxuu leeyahay hal koox inay yihiin shardi ma aha culummaday noqon oo waxay noqonayaan mujaahidiinta dagaalka ku dagaalama kuwa maaragtay seefta ku dagaalama kuwa carabkooda iyo difaaca diinta iyo lisaankooda ku dagaalama iyo kuwa maalkooda iyo dhaqaalahooda diinta ku hormariya zuhaadda cibaadada iyo daacada iyo khayrka iyo muxuuaha suluuga xaggiisa ka hagaagsan way noqon karaan ayaguna ayb intaba markaas u dar qala xadaثna axmed bn cabdiرaحman bn wahbin qala xadaثna cami cabdالlahi bn wahbin qala xadaثna cmr bn xaariث qala xadaثna yaزيid bn abi xabibin qala xadaثna cabdiرaحman bn shamasa almahriy qaala wuxuu kuntu cinda maslamata bni makhlad baan ag joogay wa cindahu cabdullahi bni camr bn caas baan la joogay faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi baa wuxuu yidhi laa taquumu saaca cabdullaahi ibnu camr bnu caas baa wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaama dhici mayso ilaa calaa shiraari alkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan yaa buunka lagu afuufi doonaa hum sharun min ahli ljaahiliya kuwa buunka iyo qiyaamaha lagu afuufi kuwii islaamka markii islaamka intuun imaanin ka hor joogay ee gaaladaha ahluljaahiliyadaha way ka shar badan yihiin ilaahay kama baryaan bishayin shay ilaa raddahu calayhim ayagaa lagu celiya dib baa lagu celiyaa ah, raddahu calayhim lagama aqbalo fa baynamaa hum calaa dalik wixiioo sidaa loo sheekaysanayo cabdullaahi binu camar binu caas warkaa uu noo wado aqbala cuqba binu camar baana soo qaabilo noo yimid faqaala wuxuu yidhi caqba binu caamir faqaala lahu maslama maslamo oo majliska fadhiyay maslama binu makhlada wuxuu yidhi yaa cuqbatu ismac dhegayso maa yaquulu cabdullah cabdullahi binu camar binu caas wuxuu xadiidka noo akhrinayo faqaala cuqba wuxuu yidhi huwa aclamu isagaa iga yaqaana xadiidka abu hureraba gacanta u taagay oo yidhi axad qoraal hadday timaado iga horreeya ma jirto iga horreeya waxaa un jira ninka la yidhaahdo cabdullaahi binu camr binu caas huwa aclama saa iga yaqaana waama ana aniguse fasamictu rasuula allah nabiga alay salaam baan maqlo yaquulu leh laa tazaalu cisaabatu min ummatii koox ummaddayda ka mida ka zuuli maysa yuqaatiluuna inay dagaalamayaan calaa amri illaahi diinta ilaahay difaaceeda korkeeda qaahiriina ayna ka daahiriina bay la mid tahay qaahiriinadan aysan dulleynayan licaduwim cadowgooda aysan dulleynayaan oo waxba yeeli karin mabdoodana ka leexin karin laa yaduru una dhibaynin man khaalafahum qofkii khilaafay iyo qofkii khilaafa iyo qofkii hoojiya xataa taatiyahum saaca ilaa saacadda qiyaa ka maato wahum calaa dalika ayagoo sidaa ana xadiidkaasaan maqlay inuu islaamka dad u taagan weligood uu jir ilaa qiyamaha ka dhaco xataa yatii amrullaahi cabdullahi bin camar muxuu yidhi saacadda qiyaama waxay ku dhici shiraaru lkhalqi kuwa dadka u shar badan waxaa lagu jamciyaa marka labadaas xadiid oo midna uu leeyahy saacadda qiyaamo ilaahay ka dhacdo dad xaqa u taagan baa jiraya iyo mid kale qiyaamaha markuu dhacayo muslima ma jooga sharaarulkhalqi baa jooga ashar min ahli iljaahiliya waxaa weeyaan saacadda qiyaamaha saacadda la sheegi iyo amarka xataa yatiya amrullahi iyo arrimahan waxaa loola jeedaa dabeeshii nafta ka qaadaysa dadka muslimiintaah ee marka u dambaysa intuu qiyaamihiima imaanin kadib dadka gaaladaas kusoo haraya tahaarajuuna tahaarujulxumur baa imaan doonta sida dameelaha bannaankaas fulfuuli baa imaan kuwa way kuwa buunka lagu afuufi doono qiyaamaha ku dhici doona weye sharar khalqiga faqaala cabdullahi ba wuxuu yidhi ajal waa runtaaye uma yabcadu waa kan wuu jamciyey markasaaartid waa runtaaye qiyaamaha wuxuu dadka ayaga ee kooxda wanaagsan way jiri uma yabcadullahu riixan dabeel buu ilaahay soo diri ka riixil miski miskiga udugiisa oo kale udgoon masuha taabashadeeduna masul xariiri aad moodo saxan saxa qabow oo jilicsan ayaa imaanaysa udgoon falaa tatruku ka tegi mayso nafsan naf fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro midqaalu xabatin wax xabad leeg xabad midho wax leeg oo min aliimaani iimaana ilaa qabadooda naftay ka qaadaysaa qofka wax yaroo iimaan qalbigiisa ku jira uma yabqaa markaa wey marka xadiidkan aad sheegayso uma yabqaa shiraaru naas dadka kuwa ugu shaar badnaabaa soo hadhi calayhim korkooday taquumu saaca saacadda qiyaama ku duldhacaysaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa hishaam bnu bashiir an daawuud bn abi hind can abi cuhmaan annahdi cabdiraxmaan bnu mil can sacd bin abdiwaqaas zuhri qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay sl nabigu wuxuu yidhi laa yazaalu ahlulqarbi ahlulqarbi ka zuuli maayaan daahiriin inay ku taagan yihiin xaqa cala alxaqi ku taagan yihin xataa taquumu saaca saacadda qibeelaha ka dhacdo qarbiga nabiga meesha uu taagan yahay waa jaziirat alcarab markii sharqi loo fiiriyo dhulkaa jaziirat alcarab iyo dhulkaa shaam la yidhaahdo ayaa shariya wuxuu noqonaya qarbi noqonaya sharqina wuxuu noqonayaa dhulkana yidhaahdo mxuu ahaa khuraasaan khuraasaan dhulkii la dhihi jiray dhulkaas eeraan iyo wixii kasii koreeya waxaas oo sharta iyo bidcada iyo firaqa daallada meesha ka timid ee uu nabigu yidhi shaydaan geeskii baa ka imaan doona fitnadoo dhan xaggaasi ka imaan doontaa yaa sharqi la dhahaa wixii ka soo harayo xagga ka soo xigo oo eh, jasiirat alcarab iyo shaamna garbi baa la yihahdaa marka harbigaasi xaq ka muuqdo xataa taquumu saaca shaam iyo baytulmaqdis iyo falastiin iyo halkaasaa marka qaarkood ay ku fasirayaan oo arata xisaabadan yar ee taagane dhagaxa tuuraysa oo cadowgii ugu cadowsanaa adduunka hor taagan baabu muraacaat maslaxati dawaabi fi sayri haddii la socdo safar la yahay in la ilaaliyo maslaxati dawaab gaadiidka la wato maslaxadooda fi sayri socodka wanahyi waxaa kaloo laiska reebaya can tacriis in la dego fi dariiq waddada shareecadeennu waxay dhowrtay xuquuqda aadamaha iyo xuquuqda xayawaanka shareecadeennaa dhowrtay kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayaa waxaa la dejiyey qawaacid iyo nusuus cadcad oo lagu ilaalina lagu dhowraayo noolaha dhammaantiisba aadamaha iyo xayawaankaba kuwa marka hadda la soo ordaayee xuquuqulinsaan leh wayna ka fog yihiin xuquuqulinsaan ayagaa baabi'iya waxa lagu baabi'iya adduunka o dhan nugleer iyo hub ah ayagaa sameeya dhaqaalahooday ku qaataane xoolay ku qaataan iska daaya haddii la yidhahdo diide waa diideen marka waxa baabi'inaya islaamka iyo masaakiinta ayaga wey qaala xadadanaa zuhayr bin xarb xadadanaa jariir bin cabdilxamiid can suhayl bin abi saalix can abihi abi saalix isamaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala alla alay waslam wuxuu yihi idaa saafartum fi lkhisbi barwaaqaha haddaad ku safartaan facdul ibila geela gaadiidka aheed wadataan waxaad siisaan xadahaa xaqeediiyo nasiibkeeda min al ard dhulka siiya ritig intaad afka ka duubto sankana kaga xidha xarag kaxaynin oo intaasoo doog iyo barwaaqo aho uu isha ku dhufanayo ha dhaafinin xoogow ku yar leexi darinta iyo hawdka iyo meelaha barwaaqadahe caleenta leh afka u yar saar ha cuno waidaa saafartum haddaad safraysaan fi sanati abaar sanada abaar baa loo jeedaa fasricuu dedejiya calayha gaadiidka asayra socodka ku dedejiya maxaa yeelay socodka inta xoogga leeda dhaafiya idinkaa ku dhaafa waidaa carastum bileyl habeen haddaad saad u guuraynaysaan u yaasaysaan inaad degtaan aad rabtaan ood habeen degtaan fajtanibuu dariiqa waddada ka leexda fiiri shareecadeena ricaayada ilaalinta qofka aadamaha iyo xaaladiisa waddada ka leexaan lu yah saaxani fa inahaa mawa alhawaami bileyl mawa alhawaami dhul socodka dhulka socda meeshu u hoyda weeye bileel habeenkii waxaan dhul socodka oo dhan maalintii dadku ka cararay oo meelahaas qorrafyaha iyo godadkuu geli laakiin haddii habeen la gaaro laydhsi buu rabaa bannaankaasuu imaanaya waddaduu istaxaya jidka markaad maraysa habeenkii baadiyaha balfiiri maxaa mas maray maxaa abeesa martay bahal socda muxuu maray waxaasoo dhanba jidka haddaad isku dhigto khatar baad naftaada gelisay xoogow ka fogow haddana baabuurta iyaduna waa sidoo kale oo inaad ka fogaato jidka weeye wada oo baabuurta marta aad marayso ka fogow agteeda waddada qarkeeda saaxanin baabuurka qofkii waday waaba lulmoon karaaba waddadii buu ka yarbeeri karaa adoo agtiifa waddadii ayuu ku mari karaa oo ku jiiri karaa fa inaha maa huwa alhawaami bileyl iska ilaali wey qala xadana qutayba bnu saciid xadana cabdilcaziz an ibni maxamed can suhayl can abi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal idaa saafartum fi lkhisbi barwaaqaha haddaad ku safartaan facdu libila geela iyo gaadiidka siiya xadahaa dheefteeda min alardi dhulka ay ku leedahay dooqaayo waxa ka siiya ka afxidhida wa idaa saafartum fi sana abaar haddaad ku safartaana fabaadiruu biha kala degdega kula degdega niqyaha dhuuxeeda dhuuxeeda intay dhuuxa neefka dhuux intuu leeyahay ku mara waddada ku mara maxaa yeele haddii wuxuu cunana waayo wadadanu ay aayar aad socoto wuu gaajoonaya markuu gaajoodo dhuuxii iyo xooggiisa hoos u dhacaya wa idaa carastum markaad degtaanna fashtaribuu ariiqa idaa carastum markaad meel degtaan fashtaribuu ariiqa wadada ka fogaada fa inahaa waddadu duruqu dawaab dhul socodka meesha ay maraan weeye wama'wal hawaam waxyaalaha dhulka socday ee masaskii bileel habeenkii meesha usoo hoydaan weeyaane iska ilaaliya wey baabu safaru asafaru safarku qidcatu waa gabal min alcadaabi ka mida safarku waa qayb cadaabka ka mida si kastaba safarkaasi safar ha ahaado mid la tawfiiriyey wasaaishiisa raaxada baabuur saarow diyaarad saarow waxaa ku sugan un nooc cadaabah iyo walbahaarah iyo murug iyo naxdinah iyo wixii aad taqaanayd heli jirtay qayluulada xilligaad cuni jirtay iyo xilligaad saaxan jirtay iyo xilligada wixii iskuga kaa toosaayo walbahaaraad ka walbahaarta rufaqadii dadkaadii ehelkaadii iyo carruurtaadii reerkaadii waxaasoo dhan baa kugu taagnaan oo diyaaradda xadaada ku safraysa waa qayb cadaabka ka mid a ah. markay kacaysa wadnaha kucaanuna waa walbahaari waad murgi dhul goor baad tegi doontaabadhihi markay degaysa sidoo kale waa isku naxaysa waxaasoo dhan qidcatu min alcadaab waistixbaabi tacjiili lmusaafiri musaafirka inuu degdegaa fiican ilaa ahli reerkiisa ku degdego bacda qadaa'i shughli dantii uu soo safray marka uu dhammaysto reerkiisa inuu ku laabtaa fiican oo qofku uunan ka dhiganin hiwaaya iyo dhaqan inuu iska maashmaasho o iska socsocdo meelaha reerkiisa uu ka maqnaado taa dhaqan yana qofka u noqonin dan ha u safro dantiisi markay dhammaatana ciddiisii si dhaqsaah ilaa wehelkiisay u baahan yihiinoo ricaayadiisii iyo tarbiyadiisii iyo garabkiisay u baahan yihiin xadaana cabdullahi bn maslama bnu qacnab ismaaciil bin abi uweysin wa abu muscab aلzuhri wamansuur bin abi musaaxim waqutayba bnu saciidin qaaluu waxay dhaheen xadaana mali xa waxadaana yaxya bnu yaxya tamiim walafdulah qaal qawltu limaalik waxaan ku idhi xadaaka axadaaka makuu warramay sumay mowla abubakr can abi saalixi samaan makaaga warramay can abi hurayrata ana rasuula allah sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi asafaru safarku qidcatu waa gabal min alcadaabi ka mida ah, yamnacu axadakum xatiin wuxuu ka reebi nowma hurdadiisii iyo qayluuladii u yaqaanay wa dacaamahu cuntadiisii iyo qaabku u cuni jiray xilligu cuni jiray wa sharaabahu cabidiisii faidaa qadaa markuu boga axadukum axadkiin nahmatow dantiisii iyo xaajadiisii min wajhi jihadan uu yimid ujeeddada uu jihadan u yimid markay u dhammaato falyucajil ha u degdego ilaa ahli reerkiisa xadiidkaa ma ka maqashay maaligow qaala nacam haa buu yidhi waan ka maqlay sumay abi saalix abu hurayra ila akhiri nacam su-aashii baa ku ilmaareeda kuu taagneed jawaabteeda nacam wey baabu wuxuu ku saabsan yahay karaahati duruqi guuruhu waa karaahiyo wahuwa dukhuulu waa gelitaan leela habeenimo la liman warada min safar qofkii safar ku maqnaa fog oo gooruu imaanaan la ogeen habeennimo inuu guriga soo dhex galo ciddii imaado waa la karaahiyo wey ma fiicna haa reerkiibaad yaad ku dhexdhacaysaa gabadhii oon diyaarsanayn haweenkuna ma jecla raggoodoo ka maqnaa iyaga oo basanbaasan oo aan hagaagsanayn inuu u imaado ma jecla in ishabaysay jeceshahay oo iyadoo ishagaajisay oo isdhaqday oo ishagaajisay wax allaala wixii xumaa o dhan iska suulisay ayay jeceshahay marka intay maqan tahay waa kala daadsantahay oo dan kama gasho waxba marka ha ku kadinina xadaثnii abu bakr bn abi shayba qala xadaثna yaزيid bn haaruun can hamaam can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalx can anas bn maliki ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam kaana wuxuu aha laa yadruqu ahlahu leyla habeennimo reerkiisa kuma soo guuri jirin markuu maqanaa nabigu uu safar jiro wa kaana yaatiihim gudwa aroortii ou cashiya galabtii intuu meel reerka aan ka fogayn soo dego ayaa dadku maqli jira nabiga iyo ciidankii muslimiintii baa soo socdo waa soo safarti ayaa lasii maqli oo markaasaa aroornimo iyo galabnimo iyuu imaan jiray cidda calayhi salaatu wasalaam xikmadana waa arki doonaa waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana cabdusamad bin cabdilwaarif qaala xadaana hamaam bin munabi xadaana isxaaq bin cabdillahi bin abi dalxa can anas bni malikin hamaamka mase waa hamaam binu yaxya can nabiyi sala allah aleyh wasalam bimili hayri anahu qaal kana laa yadkhul waxadaani ismaaciil binu salem xadaana hushaym bnu bashir akhbarana sayarxa waxadaana yaxya bnu yaxya walafdu lah qala xadaana hushaym bnu bashiir can sayaar can shacbiyi caamir can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal kunaa maca rasuulilah nabiga calayh salaam baan la jiray fii kazaatin duulaan baan la soconay nabigu falamaa qadimna almadiina markaan gallay dahamnaa waxaan damcnayn linadkhula inaan gallaan u mahonnay oon magaaladii aan toos u gallo aan hakininba socodka annaga faqaala nabigu wuxuu yidhi amhiluu suga xataa nadkhula leylan aan gallo leylan wuxuu ku fasiray ay cishaan xilli galab ahoo habeennimadii soo dhowdahay aan galle ukaadiya nanama oga kay tamtashida cillada waxaa weeye si usii shallaysato ashacifa midda basaasan ee hadda ay u qaarato maaragtay saabuunteedii iyo shaambadeedii wixii maaratay yaa la rabaa gabadha marka inay qabaysato oo ay timaha feerato o eh, shallaysato oo ishagaajiso o is udgoonayso watastaxida ay iska xiirto almuqiiba midii laga maqnaa baabusha hoose iyo timaha ay iska xiirto arrintaa iyadaa ah fursaddaas siiya gabdhaha wax badan bay gabdhuhu aynan dan kasii gelayn markuu ragooda ka maqan yahay waa isdhex jiiftaa markaad u gasho iyadoo gabadha isdhex taagan khilaafaabaa imaan kara qalbijab baa kugu dhici kara gabadhii baaba shuufi karta oo kaa soo boodi karta ayaduna waa caroon kartaa khilaaf reerka burburiya yaaba imaan kara marka gabadha ayadoo isku hagaagsan si maxabad iyo jaceylki iyo jaceyl usii ziyaado usii daa'imo fursad siiya gabadha fiir rasuulka calayhi salaatu wasalaam alricaaya alijtimaaciya siduu nabiga calayhi salaam mujtamaca iyo reeraha iyo usarka iyo qowsaska iyo deegaankooda iyo deganaanshahooda uu nabigu alay slam u ilaalinaya fiiri diinteenna waa diin shaamilah oo wax walba oo khisaal iyo wanaag oo dhanna ka hadashay wax allaala wixii xunna fogaysay xadaana moxamed almuhana qaala xadaana cabdusamadin qaala xadaana shucba can sayaar can caamir ashacbi can jaabir bni cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa qadima axadukum layla habeennimo hadduu ku soo beegmo meeshii uu ka tagay reerkiisii falaa yaatiyanna ahlahu yunu imaana duruuqan guura yuna u imaanin reebaadiyaha isticmaali jiray habeenkiibu uu si u maqnaa unbaa uun aroortii la maqli asagoo guriga hortiisa fadhiya xalay buu soo galay ciddii uu kusoo dhefadhiistay falaa yaatiyana ahlahu duruuqa xataa tastaxida almuqiiba tii laga maqnaa si ay iskaga xiirto timaha hoose watantashid alshayda tii basaasanayna ay timaheedii ihtimaam u siiso iskaga maarata shallayso laakiin xilligan hadda telefoonna la helay haddii uu telefoon ba iska soo hormariyo o yidhahdo waxaan kusoo soconnaa aan kusoo toosannahay gareerkii habeennimo telefoonba uu ka soo hormariyo aroortii oo kale uu soo diro ama berri oo kale uu yihahdo xilligaas kusoo soconaa waan kusoo qaabishanahay dhibaato ma leh leannu ciladii sidiisada axkaamtu waxay la socotaa ciladay la socotaa xataa tastaxiid almaqiima tashid alwashayta gabadhii telefoon loo soo diray maxaa fadhi baa u yaalla fadhi oo ma yaallo waa isdiyaarinaysaa habeennimo haddaad imaatoba iyadoo sigiji ah oo diyaargarowsan baad u imaanoo baykuulan waxadaanii yaxya bnu xabiib qaala xadana ruux bnu cubaada xadana shucba xadana sayaar bi bihada isnaad midla qala wxadana mxamed ibn bashaar qala xadana mxamed yani ibnu jacfar xadana shucba can caasim can shacbi can jabir bn cabdillahi qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu reebay idaa ataala rajulu lhayba safarta gaaban ee meelahan dhadhow ma aha hadduu dheereeyo alghayba maqnaanshaha meel fog buu aaday an yaatiya ahlahu reerkiisa inuu imaado duruuqan xilli guura u imaado soo guura baaleeyo waa la reebay وxadaثanii yaحya بن xabيib xadana rux شعب شhucb الاسناد قال وحدثنا وxadaثna abubakr بن abi shayb xadaثna wakic سفيان عن can بن bni dihaarin can بن عبد الله قال nahaa رسول الله slى الله عليه وalih وسلم wuxuu reebay nabigu an yadruqa الرجل inuu ninka kusoo guuro ahlow reerkiisa leelo habeenimo yatakhawanahum asaga oo khiyaamo u malmalaynayo yatakhawanahum ee yadunu khiyaanatahum inuu khiyaano u maleeyo bal inay ku khayaantay iyo balxaadkeeda iyo gurigii wax jooga iyo isagoo leh niyad xumadaa iska ilaali indhaha ka laabo khayr iska filo iyo wanaag aw yaltamisa asagoo raaraadinaya catharaatihim simirraxadooda balse iskugu toosan tahay iyo xaaladeeda iyo waxa reerka iyo umuuraha ka jira waxaa isagoo dhuutudhuutaalanaya inuu fadhiga ku qabtay jiifka sax maaha arrinta iyada balaayo sideedaba lama raaraadiyo balaayo lama raadsado wanaagga iyo niyad wanaagana fiican khayr iska filo shaki iyo waswaas iyo iyo maseer xun ku gelin waxadaanii maxamed bn muhana qala xadaana cabdiraxman xadaana sufyaan bihada lisnaadi qala cabdiraxman qala sufyaan laa adri hada fi lxadiidi inuu ku jiro am laa yani an yatahawanahum o yaltamisa caharaatihim taasi inuu yahay mudraj iyo inuu min alxadiidiin marfuuci yahay ma kala garanayo waxadaana maxamed bn muhana qala xadaana maxamed bnu jacfar xa waxadaana cubaydullah bn mucaadin qala xadaana abi qala jamiican xadaana shucba can muxaaribin can jaabirin can الnabiyi salى اlه alay slam bikarahati طuruqi guuraha karaahinimadooda ayuu ku raacay walam yadkur ma sheegin takhawanahum ow yaltamisu xadaraatihim asagoo khayaamadooda raadinayo war inay khayaameen oo yaltamisu raadinayo firinayo cadaraatihim simbirraxodooda iyo dhaliishooda asagoo saas raadinayuuna habeennimo gabadha usoo gelin reerka imaanin wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wslam ala